بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وحلقدي أفراد وأنك قهل لني أثر ama fikru lkhawaarij wa sifaatuhum wa aharuhu fi lfiraqi almucaasira sifaadkoodii baan marka ku dhex jirnay waxaa ka mida sifaadkooda qisar nadar وضيق العطن والسفه في الرأي مع العواطف وقلة الصبر واستعجال النتائج waxaa ka mida aragti gaabni iyo caqli yari iyo sabir yari iyo wax fog oynan arkayninba sida loo yidhaahdo masalka carabiga laa yanduru ilaa abcada min arnabati anfihi sankiisa sanka korkiisa wax ka shisheeya maba arkaba yani waa ruuxa aragtida gaaban waay meel dhow buu wax ka fiiriyaa waxa derbiga ka shisheeya maba arkaba arrintaas waxay ka muuqataa xadiidka nabiga sal lay slam markuu khawaarijta tilmaamaya uu yidhi axdaaثu اlasnaani sufahaau اlaxlaam waa niman da'yar caqligooduna uu liito asnaantu waa jamcu sinin waxaana laga wadaa cumriga iyo da'da axdaatana waxaa u jeedaa waxaa laga wadaa sufahaau laxlaamna waxaa laga wadaa caqli yarida iyo caqligoodu inuu liito wuxuu leeyahay alimaam nawowi caleyh raxmat ullah xadiidka markuu ka hadlayay wayustafaadu minhu ana atahabuta waquwat albasiira takunu cinda kamaali الsini wakahrati اtajaarubi waquwati اlcaqli waa laga faa'iidaysan buu yihi hubsashada shayga intaadan ku degdegin inaad iska hubiso iyo basiirada ruuxa xoog leh basiiradiisa iyo garashadiisao xoog leh waxay noqotaa markay da'diisu dhammaystiranto tajaaribta faraha badan buu ka faa'idaystaa caqligiisu markaasuu dhammaystirmaa caqliga dhammaystiran da'dana saamayn bay ku leedahay cilmigu saamayn buu ku leeyahay tajaaribtiiyo waayo aragnimaduna saamayn bay ku leedahay hadday marka isugu kaadarmato da'yari iyo caqli yari iyo cilmi yari iyo waayo aragnimo yari inta hadday suukaa darmato maxaa lagaa sugi marka soma daayaridi sideedaba sideedaa waxay u tahay sideedaba waxay iska tahay waxay maxal u tahay dayshka iyo fudaydka soomaalidu waata tidhaahdaa nin dhallinyaro ah intuu geed ka boodo buu ka boodaa soo saas maa yani waxa weyaan waxay tilmaamayaan meel fog ma fiiriyo marka nabigu sal la alay slam saasuu ku tilmaamay ayib sifaadkooday ka mid tahay taasi waxay keenaysaa inaynan masaalixda fog arkin masaalixda fog tasarufku ay samaynayaan iyo waxay ku kacayaan waxa ka dhalanaya maslaxa uma muuqan karto waxa ka imaan karee mafsadaana ma qiimayn karaan wixii way iska samaynayaan hadhowna wixii ka dhasha unbay fiirinayaan hadday balaayo ka dhalato way iska daba soconayaan haddii wanaag ka dhasho way iska daba soconayaan laakiin intaysan gelin ma ma fiirin karaan mana fahmi karaan war shaygani mafaasidiisaa badane ha gelin ama masaalixdiisaa badane ku tilaabso sidaas daraaddeed baa inta badan waxay cadow u yihiin cilmu almasaalix waalmafaasid oo marar farado hadda waxaad arkaysaa iyagoo ku magacaabaya waa sanam waa daaquud bay leeyihin haddaad maqasho masaalix iyo mafaasid iyo waa daaquud ay burji'adu ka hoos dhuumato waa cilmiga dhan diinta dhan qaacidaday u laabanaysay waa oo la dhihi lahaa war tasaruf wuxuu ku khaldan yahay mafsadadiisa raajixa tasarufkani wuxuu ku bannaan yahay maslaxadiisa raajix masaalixdii iyo mafaasidii maadaama ayna qiimayn karaynin ibni aadamku waa caduwun limaa jahil saas daraaddeed masaalix iyo mafaasid waxay ka dhigeen sanam iyo taaquut lagu hoos gabado lanna ma idraagi karaan waxa imaan kara ma idraagi karaan waxaa ka mid a ah sifaadkooda atacajul waاljur'a fi iطlaaqi اlaxkaam cala almukhaalifi bila tahabut degdega iyo dhiiranaanta axkaamta marka dadka la saarayo aad bay u dhiiran yihin iyagoon iska hubinin oon ka fiirsanin oo ka baaraandegin ayay markaaba axkaamtu u fududdahay inay ku saaraan gaal baa tahay jaajuus baa tahay gaalaad u shaqaysaa muxuu ahaay diintaad ka horjeedaa wahaakada way fududahay kadibna axkaamtaa daaishka ahee iska fududeen laga fiirsanin markay tuuraan ficil baa ku xiga waxaad sugii markaa in lagaa shaqeeyo xukumkuna xukum deganoo miisaaman maaha ficilka ka dambeeyana waa mabniyun calaa fasid dayshkaa iyo fudaydkaana dabacadooday ka tahay waan soo marnay qowlkii dilkhuwaysira uu nabiga ku yidhi icdil fa inaka lam tacdil isagoon waxba hubsanin qismada nebiga masaalixda ku jirta iyo muxuu ku saleeyey isagoon waxba ka fiirsanin waxbana hubsanin nebigana aan weydiinin saxaabadii waaweynana aan weydiinin sidaaduu u fiiriyeyba waxay la noqotay inay khaldan tahay markaasuu xukunkii riday muxuu yidhi icdil fa inaka lam tacdil war maxamedoo cadaalad daraad wadaaye cadaalad samee warniga xukumka u kaadi wadoorta waa ubso ubsiiba ma jirto wakaan soo marnay sidoo kale saxaabada kibaartoodii inay gaalaysiiyeen ayagoon waxba hubsanin waxba weydiinin waxba ka baaraandegin inay ku xambaareen iyagoo qur-aanka weliba sheegay in ilaahay raalli ka noqday in badanoo ka midana jannada loo waajibiyo adduunka iyagoo jooga janno loogu bishaariyo dunuubtoodana la dhaafay ayb waxaa kutusaya arrintaa iyadaa dhiiranaanta faraha badan iyo dadka layska xukumo ayaga laftooda marka iskhilaafaan waa nagii xalay soo marnay inaysan isu naxariisanaynina intay si degdega isu xukumaan haddana si degdega inay dhiigooda ku daadiyaan xalaan tusaalayaal ka soo bixinay sooma yani musalsalka say isu khilaafeen oo haddana qolaba qolada dhiigooda u bannaysatay waxaasoo dhan waxay ka imaanaysaa aljur'a fi ilqaa'i alaxkaami cala almukhaalif bilaa taabut haddaad aragto ruux sidiisaba abwaabta noocan ajari ah, ku ah salafka haddaad fiiriso fitanka iyo dimaada iyo masaailsha diinta iyo diinta markaa dadku diinta laga saaro masaa'il ridda iyo takfiirka iyo masaa'il aliimaan iyo masaa'il alacraab aad bay u taxadari jireen khaasatan masalada takfiirka aad bay u baqi jireen waan u tegi doonnaa waxbaan caawa ka tilmaami doonnaa laakiin haddaad aragto baabkaas nin ay u fududahay oo biyo la kabanayaba uga fududahay isagoo basbasi haya iska tuurtuuri dhaqaybinba kaarka casal dadka u qaybinaya waa iska quslahaya wakaannahu laa yafcal shay wax weynba inuu gelaya ma moodo waxaad garanaysaa inuu yahay maftuun waa nin fidmaysan taxadarkii iyo is-ilaalintii iyo tadayunkii iyo waracii salafkaa ka maqan haddaad aragto nin aad u baqayo markay masaa-isha noocaasi timaadana warac iyo alla kacabsi badan baa ku jira daliil waay ayb waxay kutusaysaa arrintaasaan tilmaamayna diyaanada ruuxu inay daciif tahay iyo muraaqabadiisa alle uu muraaqabaynayo maxaa yeele ruuxa hadalka ka soo baxaya axkaamtiisa hadduusan islahayn waa lagaaga daba imaanaya idaa lam tastaxyi fasnac maa shita waxaad doonta ku hadal marba haddii iimaankaagi iyo diyaanadaadu daciif tahay ah, wax kasta waa lagaa filana marka asbaabta keenaysa waxaa ka mid a istaskiyeynta oo lagu lagu lagu xeel dheeraado ruuxu istaskiyeeyo oo adigu u aragto inaad tahay marjica wax khayr oo dhan marjica u ah adigana inaad isku fiiriso il wanaagsan arrimahaaga mukhaalifkaagana inaad ku fiiriso il cawaran wixiisoo dhan waa wada cawaran yihi waxaagoo dhan waa wada hagaagsan yihi taasaa keenaysa marka inaad axkaamta durba la degdegto dhiirato meelihii laga baqi jiray halista ah inaad ku dhiirato waxaa ka mid a sifaatkooda alquwa wاlkhushuuna wاljalad wاljafaa wاlghilda fi اlaxkaami cala اlmuslimiin qallafsanaan iyo kakanaan iyo muxuu ahaaye muxuu ahaaye naxariis la-aan muslimiinta markay la mucaamaloonayaan waa kaan soo marnay xataa mucaamaloodkooda muslimiinta ay la mucaamaloonayaan gaaladu lama mucaamalood gaaladu intaa in badanoo ka mida ah way dhaantaa waa kaan soo marnay cabdulaahi ibni khabaab iyo xaaskiisii iyo ilmihii uurka ku jiray say ku sameeyeen somayna soo mar ficla saniica oo naxariis darro kama dambaysi kutusaysaba dadkii oo shahaadanaya in luqunta laga gooyo oo weliba mindi lagu jaro mindi weliba aan af lahayn in lagu kirkiro oo yani toban daqiiqo in hindi lagu kirkiro isagoo ashahaadanaya ah. oo la yidhaahdo ashhaadada wax kuu tarto ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan rasuulula war haydilina war walaalkiin baanahay war muslim baanahay waxaa kuu tartaa laleeyahay oo xayawaanaadka dilkooda iyo qalashadooda la amray baa waxaa nebigu yidhi sal alay wasalam waidaa qataltum faaxsinu lqitla xataa kuwa dilkooda la amray xataa gaalada lala dagaalamayo waxyaalo badan baan la ogolayn soma marka naxariis darada iyo qalafsanaanta iyo kakanaanta iyo waa dabeecadda khawaarijtaa cabdilaahi imaam axmed wuxuu soo saaray bisanadihi ilaa naafic cabdulahi bni cumar ayaa wuxuu maqlay ninka la yidhaahdo najdat bni caamir waa ninkaan soo marnay ee khaarijiyada ama khawaarijta kooxahoodii mid ka midu madax ka ah najda ayaa waxaa la yidhi qad aqbala wa anahu yuriidu lmadiina najda iyo ciidankiisii waa soo socdaan ibnu cumarow madiinuuna ku soo socdaa magaaladii nebiga sal lay slam haye wa anahu yasbi nnisaaa wayaqtulu lwildaan dumarkana wuu qafaalan caruurtana wuu layn waa xaggee madiinatu rasuuli illahi wa sal lay slam markaasaa cabdillahi bni cumar warkii markuu soo gaadhay wuxuu yidhi ina laa nadacuhu laa nadacuhu wadaaka hadduuba sidaas samaynayo waxa uu rabo u dayn mayno waa la dagaalamayna wahama biqitaalihi inuu la dagaalamuu damcay waxarada annaas dadkiibuu boorreeyo yidhi war ninkan aan iska celino carruurteennana wuu layn dumarkana uuba kaxaysan markaasaa waxaa lagu yidhi ina annaasa laa yuqaatiluuna macaka ibnu cumar ha luguyn dadkani ku raaci maayaan dagaalna kula geli maayaan wanakaafu an tutraka waxdaka waxaanan ka baqaynaa keligaa in lagaa tagoo lagu daayo oo lagu dilo fatarakahu dadaad keligaa noqota maxaad qabana isaguna waa isaga tegey marka mayna sheegin rawaayaadku inuu madiine galay oo sidiisa laakiin waxaan ula jeedaa meeshay galaan caruurta way layn dumarkana way qafaalan naxariis la-aan wey soo ma marka khildada iyo qalafsanaanta iyo mucaamalada waxay khilaafsan tahay ahlu sunnuhu ay xadiidkaasi waxaa soo saaray cabdillahi bn imaam fi sunna sanadkiisuna waa saxiix aarkaasaan dhihila waxaa sidaa ka gedisan ahlu sunnuhu siday kula mucaamaloodaan mukhaalifkooda waxay kula mucaamaloodaan sida shekhu islam ibnu taymiya aleh raxmatullah uu tilmaamayo bilcadli waalraxma saas way macana cadaalad bay u sameeyaan oo baqyiyo ictidaa kuma sameeyaan naxariisna way kula dhaqmaan xataa axkaamta markay ku fulinayaan xataa axkaamta markay fila u fiirso dagaalka iyo jihaadka islaamka u fiirso caruurta ha dirina dumarka ha laynina nin muxuu ahaayey eh, suufi oo kaniisad isaga jira ha dilina dadka da'daa ha laynina soo ma jeed kii la soo qabta waxay leedahay aadaab iyo axkaam iyo bay leedahay laakiin waxa way cagta ha la wada mariyo waa dhaqankii khawaarijta waxaa ka mid ah sifaatkooda su'dan wاlxukmu calى اlquluub waاtihaamuha in dadka uun madaxun laga maleeyo quluubtana la xukumo dadkana layska tuhmo saasaad ula jeedaa baa lagu dhihi saasaa qalbigaaga ku jirta war qalbigii yaa ku ogeysay may waan ognahay saasaad ka waddaa sooma madhab ahlisunna waljamaca waxa weeye ruuxa daahirkaa lagagala dhaqmaa sooma hallaa shaqaqta sadrahu laabtiisa maadaa jeexay haddaynan la helin qaraa-in xoog badan oo meel laga mara aan lahayn oo ku tusaysa qalbiga waxa ku jira ruuxa daahirkiisa in lagu wado ayaa waxay tahay madhabka ahlusunna waljamaca qur-aanka iyo sunnadu ay ku tusayaan laakiin khawaarijtu waa cagsa dalik hadduu xataa khaldamo ruuxa muslimka ah, ood aragto wax kaloo inuu galay waa inaad u raadiso macaadiir waxyaale aad ugu cudurdaari karto yacni xukunkan aad kaga dafcin karto maxmal wanaagsan hadalkiisa inaad u raadin karto hadduu hadalkiisu xumaanna ixtimaali karo ficilkiisu xumaan ka soo bixi karto wanaagna ula jeedi karo wanaagga aad una cudurdaar laakiin ayagu cagsa daalika wa tuhmadaa ka soo horaysa iyo qalbigaaga in la tuhmo waxa ku jira kadibna axkaam laga dhaliyo iyadana waxaa daliilu ah taan soo marnay wey wallaahi ina hadihi laqismatun maa cudila fiiha wamaa uriida fiiha wajh allahi wamaa uriida fiiha wajh allah nebiguu ku jeedaa qaybtan aad qaybisay nebi maxamedow ilahay dartii ulama jeedin ilaahay dartii kaama aha war seed nebi maxamed qalbigiisa ku ogaatay inuu ikhlaas ka yahay iyo inuusan ikhlaas ka ahayn seed qalbigiisa ku garatay cidduu la hadlay u fiirso marka dadka nawaayaadkoodii iyo waxa ku jira intaad markaba tuham saarto inaad haddana axkaam ka dhaliso haddana ku fuliso waa madhab alkhawaarij waay min ifaat kawaarij w ab intaasoo dhan ifaadkooda iyo ka badan weeye ifaadka aan soo sheegnay qaar ka midana khawaarij buu khaas ku yahay khaasatan masaa usuusha iyo waxaan kusoo magacawnay masaa-isha fikriga laakiin sifaadka aan soo sheegnay oo in badan ah waxaa dhici karaysa dad aan khawaarij ahayn inay sifaatka wax ka mida kaga sifoobaan soma khawaarij ma aha waa dad ahlu sunna laakiin sifaatkii wax ka mida kaga sifo maalan dad ahlu sunna ama ruux ahlu sunna baa cujbibaa iska geli kara suulfahmi buu isaga kici karaa adadayg buu iska geli karaa waa dhici kartaa laakiin markay ku darmato usuushii aan soo qeexnay markaa waxay noqonaysaa khawaarijtii iyo sifaadkeedii iyo baabkeedii halkaas salka saariyo waxaa xoojinaya usuusha fikriga ah waxaa kaloo iyadana xusuusin mudan waataan ka soo hadallo salaadii badnayd iyo soonkii badnaa iyo cibaadaadkii iyo qur-aan akhriskii iyo markii la yidhi diintay ka baxayaan yaan loo fahmin inay salaada iyo soonkii qur-aan akhriska faraha badan iyo dadaalka ay diinta kaga baxeen saas maa waxaa laga yaba dadka qaarkood inay kaba fahmaan boor salaada yareeya soo ma sidaan khawaarij u noqonin soonkana iska yareeya qur-aan akhriskana yareeya saana maaha loolama jeedo cibaadaadkaasi in la badsado waa loo bahanya haddii aadan gaadhin xaddulghuluwi xuduud iyo suhdin bay inaad ha laakiin wasfiga laga wada waxa weeyaan marka saa lagu tilmaamayo tilmaantaasay lahaan jireene ha ku kadsoomin ha ku kadsoomin haddii asalka iyo fikirka iyo muctaqadku inxiraafsan yahay sifaadkaas sifaad fiicnaan lahabay ahaayeen laakiin quluwina way ku sameeyeen badnaanteeduna yayna ku kadinino ha u qaadana ruuxii salaad badan ee soon badanba inuu ilaaqan u fiican yahay xataa hadduu munxarif yahay saha u qaadan wax ka hooseeyaa jira arrintaa iyada oo madhabkiisa fikriga ah caqadiga ah akhlaaqdiisa wax badan baa meesha ku jira waxaa intaa dheer oo insha allahu tacaala qodobkaa kaga baxaya inaan ishaaro khawaarijta raggoodii hore kooxahoodii hore mayna qabi jirin firaqdii dambe ee jahmiyada iyo muctasilada iyo nimanki la dhihi jiray murji'ada iyo qadariyada iyo fikirkii afkaarta ay dib ka keeneen khawaarijta inteedii hore ma qabin laakiin mutaahiriintii khawaarijta muxakimadii marka laga soo tago iyo wixii ka dambeeyey afkaartii soo baxday jahmiyada iyo muctasilada iyo wax badan bay ka qaateen saas waxaa dhahaya shekhulislaam ibnu taymiya caleh raxmatullah wuxuu leeyahay walam yucraf fiihim alkalaam wa ta'wiilu asifaat ila bacda duhuuri almuctasila wa mutakalimi ashiica ama qudamaau alkhawaarij aladiina fii cahdi asaxaabati waltaabiciin faqad sabaquu hadihi almaquulaat almansuuba liljahmiyati walmuctasila talbiisu aljahmiya yuu hadalkaa ku leeyahy qolyihii dambe ee soo gaadhay muctasilada iyo jahmiyada iyo murjicada iyo waxbay ka qaateen afkaartoodii laakiin qudamaa lkhawaarij afkaartan kale way ka horeyso qur-aankiiba abuurkiisa maslatu sifaat qadarka iyaduna waxba ma laha wuxuu nabigu sal lay waslam qad sabaqa alfarha wadam wadam wadam dhiiggii uu dhex maray iyo uuskuu dhex maray intaba xoog buu kaga gudbay adiga fahno shaygu markuu xawaaro xoog badan ku socdo ma aqbalayo waxyaalaha dhinacyaha ka maraya inay ku dhagaan soma xog buu uga dhexbaxaya xawaaro aan caadaha buu ku socdaa nimankaasi siday diinta uga dhexbaxeen wax diintii ka mid ah iyo raadkeedii oo ku hadhay nimankaama jiro xataa meeshooda ugu dambaysa way ka siibteen soo arrin halisa ah maaha ayib ka soo socda nabigu wuxu uhi sal ly wasalam xadiid kale bukhaari uu soo saaray min xadiidi caliyin laa yujaawizu iimaanahum xanaajirahum iimaanka ay sheeganayaani halkaa dhuunta ama kalxanta uma dhaafsiisma muxuu ku tusi inaan qalbigooda iimaanba ku jirin soma aahirkiisu waa saas xadiid kaleeto oo abu dar uus warinayo oo muslim soo saaray nabigu wuxu uhi sal lay wasalam hum sharu lkhalqi waalkhaliiqa inta ilaahay abuuray bay ugu shar badan yihin ifadaa qur-aanku yuu ku sheegay ulaaika hum sharu lbariya yaa lagu sheegay ya gaaladaa lagu sheegay sharu lbariya waa gaalo sharu lkhalqi wlkhaliiqa waa sharu lbariya waa khawaariji intuu ilaahay abuuray bay ugu shar badan yihin bu nabig sal lay slm ayb xadii kaleeto oo muslim soo saaray min xadiii cubayd llahi bn abi raafic wuxuu nabigu sal lay waslam min abqadi khalqi illaahi ilayhi ilaahay addoommadiisa kuwuu ugu necab yahay w khalqi intuu ilaahay abuuray buu ugu necab yahay ayb xadiid kale oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi saciid nebigu wuxuu yidhi sal lla lay lain adraktuhum laaqtulannahum qatla caad haddaan soo gaadho xilliga ay xoogaysan doonaan oo bixi doonaan waxaan u layn doonaa sidii ilaahay reecaad u baabi'iyey oo kaleeto waxba ka reebi maayo waa xadii kale xadii kaleeto xadiikii cali fii saxiixi muslim nebigu wuxu uhi sal ly waslam low yaclamu ljeyshu aladii yusiibuunahum maa qudiya lahum cala lisaani nabiyihim latakaluu can ilcamal ciidankan la dagaalami doona waxa uu nebigu u sheegay oo ajiriya khayr ah oo ilaahay u yaalla hadday ogaan lahaayeen camal kaloo dhan wayba iska dayn lahaayeen intaasayba ku daysan lahaayeenoo ku filan lahay inay janno ku galaan cadaabna kaga badbaadaan inay khaarij khawaarij la dagaalameen bas baaba ku filan lahay ayb xadiidka kaleeto abu saciid baa soo wariyey abu sacuud baa warinaya nebigu wuxu uhi sal ly wasalam uma laa yacuuduuna fiihi xataa yacuuda asahmu ilaa fuuqihi islaamka markay ka dhex baxaan kusoo soo noqon maayaan ilaa leebka uu ku soo laabto meesha dilaaca ahe xadhigga laga saaro ma dhici kartaa inuu leebku meeshaa dib ugu soo noqdo ya sidayna taasi u suuroobi karin baynan islaamka dib ugu soo noqonayn waxaa laga wadaa madax adayggooda iyo qallafsanaantooda iyo hawada say u saaran yihiin iyo sida ay u madaxay u soo noqonaynin iyo sida baadilka ugu adadag yihiin soo laaban maaya fikirka khaarijigu ninkuu galo uma badno inuu ka soo laabto inuuba dhinto mooye ifaadkii lasoo sheegay darteed way yar tahay way dhacdaan lakiin way yartahay waa kii cali iyo mxuu ahay ibnu cabaas ba la qaar ka soo saareen ayb xadii kaleeto cali oo axmed iyo nasaai ay soo saareen nasaai fi lkubra bisanadin saxiix oo nabigu leh sal lay slam qitaaluhum xaqun calaa kulli muslim la dagaalankoodu waa waajib ruux kastoo muslim waajib ku yahay xadiiu abi umaama nebigu wuxu uri sal ly waslam sharu qatla taxta dilli samaa khayru qatla taxta dilli samaai man qataluuhu dhulka cirka hoostiisa cid lagu dilo ayagaa u shar yani dhulka korkiisa waa cid ku dhimata dhulka korkiisa khawaarij baa ugu shar dhulka korkiisa cid lagu dilana waxaa ugu khayr badan cid ay khawaariji dishay ufiirso khawaarij nin ay dishay iyo nin gaal dilay nin khawaariji dishay baa ka khayr badan baa daahirka xadiiska laga fahmaya dhulka korkiisa waxaa ugu khayr badan ruux lagu dilo dadkay laayeen xadiiu cabdilaahi bni abi awfa iyo xadiidka abu umaama labadaba iyagana waxaa ku yimi nabigu yuri sal lay waslam kilaabu nnaar kilaabu nnaar fii riwaaya kilaabu ahli nnaar kilaabu ahli nnaar naarta eydeeda waay naarta markay galaan aybay noqonayaan ama dadka naarta geli doona aybay u yihiin nusuustaasoo dhan khawaarij bay ku saabsantay ayib intaa maxaan ka fahnay marka markaad xadiistaa u fiirsato oo sidaa u akrido saa isu daba yaalla waxa uu kuu soo bixi inay gaalo yihiin bal inay gaarada ka daran yihin soo ma waana sida daahirka axaadiistu muujinaysa w ficlan alimaam abulcabaas alqurtubi iyo ibn xajar iyo kayrkiiba siday leeyihiin daahirka axaadiistu wuxuu faa'iideynayaan kufrigooday faa'iideynayaan waana madhabu aa'ifa min ahli اlcilm alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah tarjamadiisa waxaa laga fahmayaa inuu qabo inay gaalo ahaayeen leanna khawaarijta iyo mulxidiintuu isku cadfay kadibna muta'awiliintuu dib ka keenay alimaam waxaa ka mida ibnulcarabi kayrkood a'ima qabta inay khawaarij gaala waa madhabu taa'ifa oo maalikiyada qaar shaaficiyada qaar xanaabilada qaar baa qaba axaadiistaa daahirkeedayna deliishanaya madhabka ay qabaan jamaahiiru ahli اlcilm saxaabada taabiciinta culimmada badankood madhabkay qabaane waxawegaalo ahayne ay muslimiin fasaqo ah oo cusaad ah ay yihiin sidaa ibnu taymiya wuxuu leeyahay saxaabadu way isku waafaqday sanad xasanana waxaa ku yimid ama saxiixa cali bn abi aalibin radi allahu tacala canhu ardaahu oo la dagaalamay ayaa la weydiiyey akufaarun hum baa layidhi caliyow khawaarij magaala markaasaa wuxuu yidhi min alkufri faruu gaalnimay ka carareen waxaan oo dhan ad arkaysaan waxaa u geynahayaba gaalnimo ka carar ha gaaloobina sooma gaalnimo ka carar baaba masaa'ibtan oo dhan u geeyey marka waxaa ku dhacday muxuu ahaay kud ka cararo qanjo u gur ah, taun baa ku dhacday ama miday carabtu yidhahdaan kalmustajiri eh? min annaar sooma mise binnaari min aramdaa nin dab intuu cagagubyo ka cararay dab ku dhacay yani gaalnimay ka carare is yidhaahdeen markaasay balaayo nugta la galeen marka min alkufri faruu waa muslimiin buu yidhi waxaa la yidhi ma munaafiqiinba haddayna gaala ahayn ma munaafiqiinba markaasuu wuxuu yidhi almunaafiquuna laa yadkuruuna allaha kaiira munaafiqiintu ilaahay aad uma xusaan sida qur-anku sheegay sooma nimankan waaba adiga arkayo intaa ilahaynba uxusahaya marka munaafiqiinna ma noqon kara haddayna gaalan ahayn munaafiqiinna ahayn caliyo maxay yihiin baa leeyahy ikhwaanunaa qad baqow calayna buud bal cadaaladdaa u fiirso waa walaaladana oo muslimiin ah laakiin nagu gardarooday oo nagu xadgudbay riwaayo kale waxay leedahay way nala dagaalameen waana iska celin cali bn abi aalib riwaayaadka ka sugan waxay tilmaamaysaa inuu muslimiin u arkahayo waxaa ku tusaya markuu laayey oo ka adkaaday wuxuu amar ku bixiyey ninkooda dhaawacayaan la dhaawac tirin xoolahoodiina yaan la qaadanin dumarkoodiiyo caruurtoodiina lama addoonsanin hadday gaalo yihiinna saxaabadu waxay ula dhaqmi lahaayeen axkaamta gaalada ayay siin lahayen marka jamaahiiru saxaaba bal itifaaqu saxaaba ibnu taymiya leeyahay iyo jamaahiiru ahlicilmi waxay qabaan dadkani waa muslimiin ee gaalo maaha hal su-aal isweydiiye marka meeshaa fiqi baa ku jira cajiib ah hal su-aal isweydiiye nimanka intaasoo nas uu ku soo arooray ee daahir ku ah inay gaala yihiin nusuus daahirkeedu kutusaya inay gaala yihiinoo intaasoo fara badan nimankay ku soo aroortay inay saxaabadu ku dhiiran waayaan waa gaalo maxaad ka fahmaysaan ya meeshaa fiqi baa ku jira laakiin hadda fiqigaa inaynu gaadhayno maaha fiqiga ku jira wuxuu yahay ayadoo nusuus daahira gaalnimadooda ku tusayso saxaabadu hadday ku dhiiran kari waayeen waa gaalo meeshaa waxay ku tusaysaa masalada gaalaysiintu lada salaf waasaxaaba waxay ahayd min ascabi almasaa'il mas'alo la galo oo laga hadlo oo lagu dhiirado lada saxaaba wasalaf waxaa ugu adkayd ruuxani waa gaal markuu islaamnimadiisa soo gala kadib in la xukumo gaalnimadiisa somaali waa masaaisha hadda lagu ciyaarayo waa yaryarka laga kirla ah, wiil yar oon xabadimo u bilownayn baa ku ciyaaraya waaba ku shaxayaaba sababtaad garanay waxa waaye leanna wuxuusan garanaynin waxani intuu la egyahay buusan garanaynin walow hadduu ogaan lahaa wax uu ku ciyaaraya inuu yahay bambaano qarxays ama inuu dab ku ciyaaraya hadduu ogaan lahaa marnaba muusan usoo dhawaadin laakiin jahli bahayo waxay la tahay inay iska fududdahay dadka in la yidhahda gaalati murtadiin baatiin kadibna axkaamta la sii soomaalidu waxay yidhahdaan libaax nin aan aqoonin baa lax ka rita sooma libaax nin aan aqoonin baa markuu wax kaa qaato ka daba orda laakiin libaax ninka yaqaana mar hadduu wax qaato war adigana yuusan kugu darsanin buu dhahaay iska dhaqaaqay libaax haddaadan aqoonin haddaba aduu salsalaan xibisad baad moodi marka dambana waxa waa isku kaalaabi marka baabkan baab lagu ciyaari kara maaha baab lagu dhiiran karana maaha nin aan salaada sixi karin oon soonka sixi karin oo aan dahaarada sixi karin oo abwaabta dalaaqa aan sixi karin oo abwaabta bidaayaadka cilmiga aan sixi karaynin oo intaba u baahan inuu wadaad u tago weydiiyo irada sheekheebanow maanta dahaaro la'aan baan tukaday salaaddii ma soo celiyaa war soo celi markay meelahaa timaado sheekh waaqaca waad ka dhacsan tahay annagaa ku filan dadka inaan gaalaysiino war maxaad maxay dhihi jireen soomaalidu walba ka yari muxuu ahaayey ka yariga iga celiyo ka weyn igu soo daa miyaah ka yar iga celiyo ka weyn igu soo daawe oo ka yar haddaada iska celin karin ma ka weyn baad iska celin kartaa caqli maaha masaa-isha yaryarkaa sheekh baan u baanahay masaa-ishii culayska lahaydna anaa ku filan oo kala tuurahayd caqli maaha nimanka axkaamtooda sidaas culimmada qaarkood waxay ka qaateen axaadiista aan soo tilmaanay axaadiista aan soo tilmaanay waxay ka faa'idaysteen khawaarijtu haddaan doono yaan la gaalaysiina laakiin xagga sharka gaalada waa ka shar badan yihin bay qabaan dhibaatada ay muslimiinta u geysanayeen sharkay ku hayaan ibnu hubayra ayaa waxaa laga soo guuriyey hadalkan wuxuu leeyahay wa fi lxadiid ana qitaala alkhawaariji wlaa min qitaali lmushrikiin xadiiska waxaa laga qaadanayaa in khawaarijta lala dagaalamaayo inay ka haboon tahay gaalada la dagaalankeeda taasaa la hormarin buu leeyahy maxaa yeele walxikmatu fiihi buu i xikmadda ku jirtaay waxa weeye ana fii qitaalihim xifda ra'si maali اlislaam wa fii qitaali ahli الshirki طalabu الribxi wa xifdu ra'si اlmaali wlaa wuxuu yidhi khawaarijta la dagaalankeedu waxaa lagu ilaalinayaa raasamaalkii diinta oo caqiidadii iyo iimaankii iyo diintii baa lagu waardiinaya la dagaalanka khawaarijta laakiin la dagaalanka gaalada ribix iyo faa'iidaan ku raadinaynaa dabcan waa waa waa dagaalka oo dalabiga ah gaalada waddamadooda markaan ku duulayno dalkeenniina waa inoo yaallaa diinteenniina waa inoo xifdisan tahay laakiin maxaan raadinaynaa ribix iyo faa'iida doon baannaa soo ma raasamaalkiina waa inoo yaalla laakiin khawaarijtu raasamaalkii cunaysa adiga nin ribixaaga ku socda iyo nin raasamaalkaaga ku socda kee kee daran ya war ribixa mabaada helinba ribixa gacanba kuma haysine ninka raasamaalka ku socda celi soo ma nimankan raasamaalkiibay garaacayaan oo ah dadka caqiidadoodii iyo diintii iyo islaamnimadii bay garaacayaan gaalada oo dhulalkooda loogu duulana siyaadadoon baan naho iyagana tawxiid baan gaadhsiinaynaa faa'iide siyaada baan raadinaa raasmaalkiina waa xifdisay labadaasay ku kala gedsiyen saas daraaddeed xadiista waxaa laga fahmayaa buu ihi inay gaalada ka shar badan yihin daahirka axaadiistaa faa'iidayno nebigu muxuu yidhi sharu lkhalqi waalkhaliiqa waa ilaaqay gaalo kama soo reebin haddii la yidhahdo waa gaalo iyo haddaan la dhihinba inay shar badan yihiin shaki kuma jiro fatxulbaariga buu ku keenay xaafid hadalkaas inta haddaan kaga soo gudubno khawaarij iyo xukunkoodiiy maxay ahaayeen iyo sifaatkooda waxaan rabaa inaan ishaaro axaadiista ninkii dhegaystay iyo axkaamta la saaray khawaarijta way ugu filan tahay inuu diintiisa la cadharo hadduu yahay nin uu wuxuun lex jecla diintiisa ka hayso aad bay ugu filan tahay inuu la cadharo meel yani lagu khamaari kara ma ah meel aad taagan tahayba ma gaal baa tahay mise muslim baa tahay halkaa iyadaa laysma istaajiyo lama istaago ma garata diintaada waa looga lex jecloodaa waa looga waa laga taxdaraa waxaad uga baahan tahayna ma jirto waxaad uga baahan tahay ma jirto waxaan u gudbayaa tarjamada ruknigeedii saddexaad tarjamada waxaan ka wadaa muxaadarada saddex rukni bay ka koobnayd fikru lkhawaarij iyo muwaasafaadkoodii iyo atharuhu fi awaa'if almucaasira qodobkaas saddexaad baan doonayaa inaan meeshan ka ishaaro inta wakhtiga inooga laaba intaanan gelin waxaan rabaa inaan hormariyo sifaatka aan soo sheegnay oo xadiista ku timid taariikhda aahaarta culimmadu sheegeen ee khawaarij iska lahaan jireen marka koox kooxaha jira ka mida ama shaksi ashkaasta ka mida la saarayo waa masala ijtihaadiya waana masalada la yidhaahdo masalatu tanziil tanziilu nusuus cala alwaqaa'ic tanziilu nusuus cala alashkhaas tanziilu nusuus cala alacyaam waa masale ijtihaadiya waxaa dhici karta nasku inuu yahay qaaic hubuut sugnaantiisa inaynu shaki ku jirin waa aayad qur-aana dalaalada iyo tusidiisa uu ku tusayana macnaha faa'iideynaya inay tahay iyaduna qaaic hubuut oo inuu nas yaho daahir ahayn laakiin tanziilka in la saaro shaygan uu ku fadhiyaa ama kooxdan uu ku fadhiyaa ama uu ku fadhiyaa ama ruuxan uu ku fadhiyaa oo gelaya inaad tidhaahdaay waa masala ijtihaadiya sidaas daraaddeed xukunkeeda waa lagugu raaci karaa waana lagugu khilaafi karaa shekhulislaam ibnu taymiya caleh raxmatullah wuxuu leeyahay kooxda la hubo inay khawaarij ahaayeen binnasi waalijmaac waa kooxdii cali la dagaalamay kooxdan nasna waa u haynaa ijmacna waa u haynaa kooxihii ka dambeeyey kolba waxay ku xidhan tahay sifaatkaa qiyaastay ka qaateen qolo tastaxkim fiihim hadihi sifaat usushaa iyo sifaadkaasaa ku dhammaystirmi markaasaa la xukumi inay khawaarij yihiin qaar ka mida sifaadkaasaa waxay ka qaadanayaan boqolkiiba siddeetan qaar waxay ka qaadanayaan boqolkiiba toddobaatan qaar waxay ka qaadanayan boqolkiiba konton qaar way sii daciifaysaa sooma jeed xukumka marka la saarayo kooxdan ama shaksigan sifaadkii laga helay ninka xukumaya fiirinaya ijtihaadkiisay ku xidhantay wahunaa mumkin takhtalif alijtihaadaat walaraa walitijaahaat iskhilaafi kartaa marka shaksi hebel dhihi kartaa waa khaariji sheekh kalaa dhihi kara maaha waa jahmi baa laga yaabaa inuu sheekh yidhahdo ku kala yidhahdo may jahmi maaha waa murji may murji maaha leesh leanna waxa meesha waxay tahay waa meel ijtihaad waa in badanna dadka isaga khaldan waa annagii soo sheegnayo yacni masalada tanziilka iyo nusuusta kore iyo cumuumaadkeeda iyo ilaaqaadkeedu dadka inta badan way isaga qasmaan taa waan tilmaami rabaayo qoladaasi nisba ayay ka qaateen ama waxoogaa bay afkaarta iyo muwasafaadkay ka qaateen ama way wada qaateen ama wax badan bay ka qaateen ama wax yar bay ka qaateen waa masale muhima ah in la ogaado masalada labaad waxa weeye waxaa kala gedisan ficilka iyo qowlka iyo shaksiga inaan idhaahno dhacdooyinkaasi iyo sifaadkaasi iyo dhaqamadaasi waa dhaqamadii khawaarijta iyo inaan nidhaahno shaksigu ama kooxdu waa khaariji farqiga udhexeeya waxaa fudud inaan nidhaahno dhaqanku waa dhaqankii khawaarijta soo ma afkaartu waa afkaartii khawaarijta afcaashani waa afcaashii khawaarij tasarufaadku waa tasarufaadkii khawaarijta taa way fududahayoo waxay ku filan tahay inaan sifaadkii helno laakiin shaksiga ku dhacay inaan xukunno ayadu waxay u baahan tahay shuruud siyaada oo ah tawafur shuruud waintifaai lmawaanic ma mutaawilba ma jaahilba xujada ma lagu oogay maxaa u geeyey waaqicuu joogo waaqic muntashir ay ku tahay sunnadu ma tahay mas'alada khafaageeda iyo muxuu ahaayey ee duhuurkeeda shaksiga marka la xukumayo way ka culus tahay marka la xukumayo qowlka iyo ficilka iyo fikirka sidaas daraaddeed masaladaasina ma kala gedisna fi اtabdiic wاtafsiiq wاtakfiir axkaam oo dhan baa gelaya axkaam oo dhan baa gelaya taana waa in la ogaado macnaha saas daraaddeed baa shekhulislam ibnu taymiya caleyh raxmat wuxuu leeyahay firaqdii toddobaatan iyo dhowrka kooxood ee nebigu sheegay sal lay waslam culimmada qaarkood baa waxaa ka soo aroortay inay yidhaahdeen waa khawaarijta iyo shiicada iyo murji'ada waxbay ku sheegeen magacyay sheegsheegeen wuxuu leeyahay markuu intaa sheegay kadib ama tacyiinu hadihi alfiraq faqad sallafa annaasu fiihi musannafaat wadakaruuhum fii kutubi almaqaalaat walaakina aljasma biana hadihi alfirqata almawsuufata ixda intayn wsabciin laa budda lahu min daliil faina allaha xarama alqowla bilaa cilmin cumuuma waxarama alqowla calayhi bilaa cilmin khusuusa markaasuu aayaadka keena macnaha tilmaamay in la yidhahdo kooxibla toddobaatankii iyo dhowrkii kooxood nebigu sheegay bay gelaysaa daliil bay u baahan tahay marka masaladu iyada lafteeda waa masalo taxadar badan u baahan waxaan taa u leeyahay dadka qaarkoodoo ka dhigtay caadaystay inay itlaaqaan axkaamtan oo yidhaahdaan hebel waa khaariji koo heblo waa khaarijiyo hebel waa murji'i hebel waa muctasili hebel waa kan oo axkaamta ashkhaasta iyo acyaantu aada ugu fududdahay ama yidhaahda hebel waa mubtadic halkaas iyaduna waa meel adag waxay u baahan tahay miisaan waxay u baahan tahay shuruud in la fiiriyo waxay u baahan tahay mawaanicdii in la fiiriyo waxay u baahan tahay axkaamtii acyaanta xukunkeeda ayib inta haddaan ka soo gudbo firqooyinka ama kooxaha aan rabo inaan tilmaamo laba qaybood waa qayb waa la hubaa inay khawaarij yihiin cinda jamaahiiri ahli اlcilm salafan wa khalafan waxay rajaxayaan inay khawaarij yihiin kooxana wijahatu nadarku waa isku khilaafayaa ilaa xaddee bay ka haystaan sifaadkii iyo dhaqamadii iyo usuushii iyo mabaadi'dii khawaarijta waxaa ka mid a kooxda ugu horreysa waxa weeye nimanka la yidhaahdo ibaadiyada alibaadiya alabaadiya atbaacu cabdillaahi bni abaad atamiimi niman magacaa leh waxay soo baxeen wakhtigii cabdilmalik ibni marwan ilaa wakhtigaa way soo jireen waxaa la yidhahdaa waa kooxda keliya ee khawaarijta ah ee magaceedii hore taariikhda ilaa iyo hadda haysata jirtana oo muddadaa dheer baaqi ahayd firaqdii kale inta badan waa baaba'een afkaartii baa joogta nimankaasi waxay ku nool yihiin oo hadda ka jiraan saltanatu cumaan saltanatu cumaan dowladda haysata waa abaadiyo waay soosaldanat nucmaan ma garanaysaa a dowladaha khaliijka ka mid fikirka dowladda iyo eh, dowladda iyo madhabka ay haystaani ama ha noqdo fikri ama fiqi ha noqdo waa madhabkii abaadiyada madhabkaa wuxuu usoo gudbay oy soo gaadhsiiyeen eh, sawaaxil afriqiya ilaan iyagaa haysan jira sooma dhulkan ka talin jire nimankii ka taliyey eh, xeebahan africa ilaa ka soo bilow soomaaliya soo soco ilaa eh, zanzibar eh, mombasa iyo xeebaheeda ilaa waxaad gaadhaa daarsalaam ilaa mozambiq nimankii halkaa gaadhay ka talin jiray waxay ahaayeen cumaaniyiinta ahay meelaha waxaa ku hadhay afkaartoodii wax ka mida khaasatan jasiiradda zanzibar way jiraan sidooday u jiraan qolada abaadiyada la yidhahdo ayib fikirkoodu waa qolyo dib ka yimid bay ahaayeenoo qolyihii dib ka soo baxay afkaartii dib ka soo baxday khawaarijtii hore ay ka fayoobaayeen bay wax ka qaateen sifaadka ilahay bay inkiri jiraan inkiraan ilaahay aakhare laguma arki karay qabaan qur-aanku inuu makhluuq yahay bay qabaan shafaacada dadka dembiyada ku dhintay naarta geli doona shafaacadooday inkirsan yihiin ah, waxay qabaan imaamka jaa'irka in lagu baxo laakiin waxay khawaarijtii hore kaga gedisan yihiin dadka khilaafsan ee madhabkooda aan gelin muslimiinta kale ah waxay leeyihiin mushrikiin ma ahe waa kufaar farqi baa u dhaxeeya haddaad kutubta khawaarijtii ka hadlaysa aad akhrido khawaarijtu kufaar iyo mushrikuun farqi baa u dhexeeya mushrikiintu waa dadka diinta ka baxay kufaartuna waxay u yaqaanaan wax gaalnimada ka sokaysa saas daraaddeed way ka guursadaan way u guuriyaan way la mucaamaloodaan gowracooday xunaan waxaana la yidhahdaa waa sirta keentay abaadiyadu inay baaqi noqoto kooxihii kalena baaba'aan waxoogaa madhabkiibay taldhiifiyeen way yaro fududeeyeenoo tacaamulkii dadkay waxoogaa fududeeyeen saasay ku jiraan haddiise laakiin khawaarijtii hore ad adkaydee wax walba gaalaysiinaysa la dagaalamaysay ay ahaan lahaayeen taariikh bay ka bixi lahayen soo ma ilaa wax badan waxaad u baahan tahay waman lam yusaanic fii umuurin kaiiratin yudaras bianyaabin wa bimansibin soo maaha haddaadan wax badan farsamaynin ood issoo taagtoo tidhaahdo uun car ood nin walba car tidhaahdo horadeer waa lagaa xoog baday cagtaa lagu marin wax badan inaad farsamaysaad ku qasbanta noloshaana saa ku salaysa soma marka waxba yaro farsameeyeen taasaa keentay inay weli baaqi ahaadaan kuwii kalena baaba'aan qoladaasi waa qolada u horaysa qolada labaadi waxa weye firqada labaad waa jamaacada ama kooxda la yidhaahdo altakfiir walhijra atbaacu shukri mustafa ninkaas miniska wuxuu ahaa aan aqoon badan lahayn oo masri ah nimankii ikhwaanmuslimiinka ee sujuunta ama xabsiyada lagu ciqaabay buu ka mid ah aada loogu dhibay kadibna dhibkii badnaayee loo geystay baa wuxuu gaadhsiiyey inuu fikir atabaniyo dowladda sida noo dhibaysa ee tawxiidka ee diinta nagu dhibtay ee sunnada nagu dhibtay ee islaamka halla xukuma nagu dhintay waa gaalo koow dowladdu waa gaalo shacabkuna soo iyada ma raacsana waa gaalo culimadiina culamaduna waa gaalo maxay ku gaaloobeen man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir culimadu soo dowladdii mayna gaalaysiin waaye shacabkiina soo mayna gaalaysiin waaye iyagaaba gaalaaba wuxuu gaadhay inuu yidhaahdo jamaacadii muslimiintu waa jamaacadayda ciddii aniga igu soo biirta unbaa muslima kooxdayda gasha wixii aan aniga iga mid ahaynna waa gaal ka inan mankaan masaajida iyo dadka ku tukada iyo culimada iyo ahlu tawxiidka iyo ducaadda iyo kulli agtooda gaalay ka ahayd tartiibkaasayn u marino marka hore waxay xukumeen oo ogaalaysiiyeen shucuubta waxaan ujeedaa eh, xukaamta kadibna shucuubtay u gudbeen kadibna culimmaday takfiiriyeen iyagoo u isticmaalaya man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafir qaacidadaa iyadaa ilaa iyo hadda way isticmaalaan isticmaalkeeda iyo tansiilkeeduna sax ma ah kelimatu xaqin yuraadu biha baatil waayo meesha la saaraya maaha culimmadu markay sidaa dhaheen man lam yukafir ilkaafira fahuwa huwa kaafir waxay ka wadaan kaafirka laysku waafaqsan yahay gaalnimadiisa alkaafir almujmac calaa kufrihi sida yahuuddoo kale nasaaradoo kale majuustoo kale soo ma jeed buudiyadoo kale hunduuskoo kale kuwa gaalnimadooda laysku waafaqsan yahay ninka ka shakiya inay gaal yihiin oon gaalaysiinin dee isagaa gaala soo ma laakiin ahlu tawxiidka dhexdooda waxay isku khilaafsan yihiin ninka u isticmaala man lam yukafir ilkaafira fa huwa kaafir madhabkaasi waxaa ka soo urahaya fikirkii khawaarijta meeshaana ulamayna jeedan culimmadu ibnu taymiya markay sharxayaan ibnu qayim qasadku halkaasuu dhacaya laakiin iyagu saasuu isticmaalay fikirkaa waxaa qaatay horta qolada mustafa shukri waxay soo baxday masar bay ka soo baxday kadibna way faaftay adduunkay ku faaftay soomaalida waxay soo gaadhay fikirkani siddeetankiima siddeetan iyo dhowrkii meelahaasi soo gaadhay sideedimeyna waan malanay aad buu ugu faafay u iktisaaxay dhallinyaro fara badan baa raacday culimmada khayr allaha siiye waxay isu taageen inay radiyaan waa lala dagaalamay markii dambe waa laga adkaaday shacabkii baa laga qaatay markii dambe waxay kusoo soo hadheen koox yar oo badaha gashay oo duurka ka kalluumaysata ilaan mujtamacii hilibkiisii ma cunayaan waxbaa ka hadhay weli oo hebel iyo hebel la yidhahdo la yaqaano caan kadibna fikirkiibaa mar labaad soo noqday fikirkaas mustafa shukri oo ah shukri mustafa baan dhihi lahaa oo takfiiriga ah atakfiir walhijra la yidhahdo waxaa hadda hogaaminaya qolada la yidhaahdo jamaacatu takfiir xoogaa hijradii bay ka reebeen maxaa yidhi hijradii kadeed bay keentay meel loo hijroodo ma leh soo ma marka jamaacatu takfiir waa jamaacada hadda uu hogaamiyey ninka la yidhaahdo maxamuud nuur cumaan keenadiid maxamuud nuur cumaan keenadiid ninkaasi jamaacadu hogaamiye waay jamaacadaasi saddex marxalay leedaha marka dacwadoodu saddex marxalay maraysa marxalada hore waa dacwa siriya la yidhaahdaa xilligii makay ku jiraan hoos bay dacwada u wadayaan mujtamaca tuqiya kula noolaanayaan ha laysaga dhex jiro xataa hadday salaada ku qabato inaad lagu fahmo ka yaabto masaajidka intaad dadka dhex istaagto niyatulinfiraad ku tuko soma yani waxa wey dadka la tuko safka uun taagnow laakiin niyadaadu ha noqoto inaad gooni u tukanayso xilli horaan ku jirnaa marxaladaa markay ka gudbaan waxay u gudbayaan marxalo xigto oo ah marxalatu dacwa aljahriya in dacwadu bannaanka u baxdo oy masaajid yeelato oy maraakiis yeelato oo shacabku meelay ugu soo hagaaga yeelato ay qarsoonida ka baxdo fasdac bimaa tumar waay meeshaasay la aadaya halkaa markii nebiga la yidhi fasdac bimaa tumar marxaladaasay marayaan haddana waasay sheeganayaan marxalada waa marxalada marka ay ismuujinayaanoo masaajida dhisanayaanoo mujtamaca usoo baxayaanoo lama mucaamalonaya waa gaalo waa gaal yarya shacabka xataa odayaasha iyo qabaaisha u hiilinaya marmarka qaarkood xoogaa ee eh, odayga iyo qabiilka iyo waxay ku beer laxawsanayaan dee waan wada dhalanay marka odayga waa rucleynaya wiilka naga ah, masaajidkiisa maxaa laga rabaa ah, kaniisadaaba wadanka ka buuxeen gaarisa ka dhacay ma wiilkanaga la maagay waa oday qabiil waxay u yaqaanaan marka kaasoo kale ma taqaana abu aalib bay u yaqaanaan so abu aalib isagoo gaal ah dacwadii nebiga ma garab istaagin mar kaasoo kale waa abu aalib laakiin mushkilada jirta dadkii fahmi maayaan marxaladaa marka waxa weeye wax walbay kaashanayaan si ay masaajid u yeeshaan soomaaliya iyo hadda meeshan markay joogaan marxalada hadda ay marayaan waa taa iyadaa marka meelo badan bay hadda masaajid ka dhisteen soo oo muuqata kismaayay ka dhisteen baribay ka dhisteen gaarisay ka dhisteen inkastoo yani wax badanay ka hallaabeen meelo badan bay hadda masaajid ka taagteen rag waaweyn oo ganacsado oo suuqyadan ku jira oo hebel iyo hebel ah baa ka mid ah jamaacaadka jira kuwa ugu dhaqaalo roon bay ku jiraan xoolaha caadi maaha marxaladaa marxalo kalea ku xigta marxalada ay higsanayaan oo ah marxalada aan xoogaysanno marxalada waa inaan gaalada la dagaalanno marka maxaa u laaban marka masaladii istixlaalka iyo safku dimaa ku arki maysid hadda maxaa yeelay weli mayna soo gaadhina way u soo socdaan sooma way u soo socdaan laanna maadaama ayba rumaysan yihiin dadkeennan inay gaalo yihiin oo masaajidaan ku tukanayno ay kaniisadahoo kale tahay ma ninkaasaa hadduu awood iyo xoog helo ku badbaadinaya dhiigaagu banaanka marxaladaa marka waa marxalad dambe waana midda ay meelaha qaarkoodoo ka istaageen ay ka sameeyeen sida maalan jazaa'ir oo kale waxaa ka kacday jamaaca takfiir ah oo fikirkaa xambaarsan oo la dhihi jiray aljamaaca alislaamiya almusallaxa oo dumarkii caruurtii eber dhigay saddex kooxood bay ku baxeen oo ciidamo kula baxeen jazaa'ir markii doorashadii la burburiyey oo eh, ay jabhatulinqaad ku guulaysan jirto soo garamaysaan saddex kooxood baa baxay kooxi waxay ahayd nimankii la dhihi jiray aljeysh lislaami lilinqaad oo jabhat linqaad raacsanaa cali bn xaaji cabaas madani iyo qoladaa raacsanaa qolada labaadna waxay ahaayeen jamaaco kaloo dhihi jiray aljamaca asalafiya lildacwa waalqitaal labadaasuba fikirka takfiiriga ah way ka sokeeyeen saas daraaddeed markii dambe xukuumadda iskala heshiiyeen laakiin qolada la yidhaahdo aljamaaca alislaamiya almusallaxa waa nimankaad maqasheenee carruurtana gowraca dumarkana waxay doonaan ku sameeya dadkuna ayna u kala gedisnayn maxay xambaarsanaayeen fikirka takfiirkay xambaarsan lakiin way xoogeysteen qoladanina hadda marxaladaasay gaadhi rabaan kuwaasi marka waxa weeye ayaguna cinda jamaahiiri culamaa'i sunna oo maanta jooga altakfiir waalhijra waa mumafilka sharciga ah oo khawaarijta maala waay lanna istaxkamat fiihim usuul wa muwaasafaat alkhawaarij wax ka dhiman ma jiro kuwaasi marka culimmadu waxay qabaan inay axkaamtii khawaarijta qaadanayaan ayib firqada saddexaad soo maa labaan soo marnay firqada saddexaad oo wax kaga ta'afurtay afkaarta muxuu ahaayey khawaarijta ama takfiirkaba kooxda saddexaad waa ururka loo yaqaano alqaacida tanim alqaacida tandiimkaasi wax yar baan taariikhdiisa idin siinaya si aad u fahantaan tandiimkaasi asalkiisii fikirka fikriyan marka la yidhahdo masar buu ka soo jeedaa waxaa halkaa ka yimid masar tandiim la dhihi jiray aljamaca alislaamiya oo uu madax u ahaa wadaadkii sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar cabdiraxmaan ee maraykanka ku xidhan ilaahay tabaaraka watacala ka soo daayay qolaa ay markii hore wax wada wateen yay kala infisaaleen dowladda masar bay la dagaalami jireen oo dadka booqashada ku yimid ee gaaladaa iyo ciidanka iyo booliiska iyo dadka weynaha wax ku noqda iyo qacday ku hayn jireen dowladda markii dambe way xamili waayeen labay u qaybsameen marka aljamaca alislaamiya nimankii la baxay wixii muraajacaad bay sameeyeen wixii waxay arkeen inuusan anfacaynin culima baa usoo baxday ama markii horeba jirtay fikirkii wax badan bay ka noqdeen dowladda masar bay dib ula heshiiyeen way jiraan hadda waxay ka mid yihiin jamaacaadka hadda doorashooyinka gelaya masar mid ka mida waay magaca salafiga ku imaanaya ayb koox kale waxaa jirtay ka tagtay meesha markay dowladdii xamili weyday oo dhib badan gaadhay ka tagtay oo uu hogaaminayay ninka la yidhaahdo doctor ayman adawahiri ayaa hogaaminaya iyo nin kaloo la yidhaahdo isagana eh, rifaaci taaha abu yaasir waxaanaan sheegayo wax sir oon gaalo u sheegayo maaha dadka qaarka waxaa laga yaabaa inay u qaataan wadaadku sirtii islaamka dhan buuba gaalada siiyey waxawaa axdaad taariikhiya waay waa dhacdooyin taariikhiya xogta aan ka haynana waxaa ka badan xogtii gaaladu ka hayso sooma gudin xogtii gaaladu ka haysaa boqol gar ka badan sidaas daraaddeed wax macluumo ahoo islaamka wax yeelaya oo hadda gaala ka faa'iidaysan oo la bixinaya ma lakin waa macluumaad taariikhda soo maray say wax ku yimaadeen waay ayb markii waxay aadeen marka afghanistan bay aadeen dagaalkii khaliijka oo maraykanku ay ciraaq ku garaaceen oy ciraaq ku galeen kadib ayaa waxaa samaysantay urur la magac baxay aljabha alislaamiya lijihaadi alyahuudi waasaliibiyiin ururka magaca iska leh waxaa wada galay afar kooxood koox waxaa watay usaama bin laden oo isagu mucaskaraad iyo saldhigyo ayuu ku lahaa afghanistan wuxuuna ka mid ahaa raggii u tegey la dagaalanka shiyuuciyada waagii shiyuuciyada lala jihaaday raggii tegey buu ka mid ahaa saldhigyuu marka ku lahaa bakistan iyo afghanistan iyo ku lahaa dad atbaacana wuu lahaa laakiin si ahaantiisaba nin dhallinyaro oo wuxuu ahaa xoolo badanna haysta laakiin aqoontiisa diineed aad uma sii badnayn laakiin nin dhallinyaro xamaas badanoo wuxuu ahaa ilaa xaddi maa eh, diinta iyo waxutarkeeda iyo aad ay ugu weyntay aad u jecla qolada labaadi waxa weeyaan <clears throat> waa nimankaan hadda sheegayna masarkay ayman dawaahiri ay hogaaminayeen <clears throat> qolada saddexaadi waxa weeye niman la dhihi jiray munadamat ljihaad oo bangaladesh ka jirtay oo waxaa matalaya nin la yidhahdo raxmaan jamaacada afraadi waa niman layidhahdo jamacat lculamaa oo bakistan ka jirta oo nin layidhahdo amiir xamza ayaa matalayay afartaa kooxood baa isu yimid waxay samaysteen urur la yidhaahdo aljabha alislaamiya lijihaadi alyahuudi waasaliibiyiin isu tagoodaa kadib ururka magaciisii asalkaa ay la baxeen wuu burburay waana qarsoomay waxaa bedelay magaca la yidhahda alqaacida alqaacidana asalkeed waxay ka soo jeedaa saldhigyadii ragganay ku tababaran jireen marka magacaasaa marka haalib noqdo warbaahinta galay magacoodii horey la baxeen ma sii soconin ayb bayaankii ugu horreeyey oo imaadkooda ay soo saareen baa wuxuu ahaa wuxuu ku wajahnaa mas madaxa laga dilaaya maraykan aan awooddeenna isugu geyno adduunka soo maraykan ma qas ah gaalada soo maraykan uma weyna kuwan yaryarka iyo dowladahan isaga raacsanaya waxba yanaa isku mashquulinine madaxa aynu abbaarno bayaan bay soo saareen muslimiinta dhan ay ugu baaqahayaan nin maraykana meeshaad ku aragtaanna dila xilliga iyo xaramkaba xoolihiisana qaata qodobkaasay soo saareen bayaan noocaasoo kaleeta ayb kadibna waa kuwii bilaabay marka tasarufaadka sarwaadkii waxaa ugu horreeyey maalan qarxintii safaaraddii nairobi iyo daarusalaam kadibna muxuu ahaayey mudamiradii eh, yemen lagu qarxiyey ahayd ool miya ool yani eh, mxuu ahay safiinadii xarbiga eh, waxaa ku xigtay kadibna labadii daaroodee mataamaha ahaa ee maraykanka lagu qarxiyey halkaasay marka ka bilaabatay waxaa bilowday marka waxa loo yaqaano aljihaad alcaalami ضد اليهود والنصارى والصليبيين والنصارى الصليبيين جهادك عالمي قاعد بلوده marka halkaas ku wajahay waa sida iyagu marka ay wax u dhigaan arinta aan doonayo marka inaan idin sheega waxay tahay oo muhiimka ah intaasoo jamaaco isu yimid jamaacada fikriga wadatay oo qiyaadaadka aada u dhisanna wadatay fikri na wadatay waxay ahayd jamaacyadii dawaahiri usaama bin laadin wuxuu la tegey xoolo nimankanina waxay la tageen rag iyo manhaj soo sooma rag iyo manhaj haddaad marka rabto inaad ogaato fikirka alqaacida xaggeen ka akhriya qoladii masar dowladda la dagaalamaysay fikirkoodii akhri fikirka qaalida halkaasu ka soo jeedaa marka halkaasaa marka waxaa ka imaanaysa in ay ku jireen oo culimmadu ku tilmaameen oo dadkii yaqaanay ku sheegeen huluwi fara badan oo runtii waxa weeye yani masaa'il fara badan xadgudub iyo ay ka mid tahay maalan muslimiinta gaalaysiintooda lagu xadgudbo ay ka mid tahay maalan dhiigga muslimiintaoo la fududeeyo meelo badan layska qarxiyo aan loo aabayeelin ay ka mid tahay maalan culimmadoo lagu diro da'yarta ay ka mid tahay culimmadaba in la laayo oo lagaba takhallusaba waxyaala badanoo noocaas oo kalea ee ay ka mid tahay maalan muslimiinta madaxdao dhan waa wada gaalo ilaa markii dambe wixii intay ka badbadiyeen sheekhoodii uu arrintii ka noqday ninka munadirka u ah ee kutubta u qori jira sheekh ahaan ay u ictimaadi jireen wuxuu ahaa ninka la yidhaahdo asayid alimaam laba kitaab buu qoray kutub badan buu leeyahay lakiin laba kitaab baa asal u ahaa oo nimankaa marjic u ahaa kitaab waa kitaabka la yidhahdo alcumda fii icdaadi alcudda waa kitaab matbuuca kitaabkaa markuu u qoray kadib yaa wuxuu leeyahay waxay ugu tasarufeen oo u isticmaaleen sidaan u qoray si aan ahayn shuruudihii iyo quyuuddii aan wax walba u xidhan way ka gudbeen aqoondarro fara badanna mucaskaraadkoodii iyo saldhigoodii baan ku arkay markaasa waxaan is war waxan ima socon karee kitaabka wuxuu soo saaray marka la yidhaahdo aljaamic fii alabi alcilmi sharci aljaamic fii alab alcilmi asharci si mucaskaraadkii ay ku tababaranayeen jaanibka cilmigana ba looga kabo oo quluwigan faraha badan looga khafiifiyo kitaabkaasuu alif kitaabka waa kitaabka uu radin doono ayman dawaahiri oo uu ku radiyey kitaabkiisa uu ku magacaabay tabri'atu ummati alqalami waasayfi min tuhmati alkhawari waadacfi ayman dawaahiri oo marka dambe qoray wuxuu ku radinayaa kitaabkaas asayid alimaam kitaab buu isaguna ka daba qoroo ku radiyey ayman oo uu ku magacaabay attacriya likitaabi tabria layska dabatag marka sheekh iyo ardaygiisi waa asaasta ninkan sayid ulimaamka ilahi hadda waa xidhan yahay faka allahu asrah ilaahaas ha daaye waa xidhan yahay hadda laakiin wuxuu ahaa sheekhii dawaahiri buu ahaa sida ninka la yidhaahdo usaamaba sheekhiisu uu ahaa muusa alqarani muuse alqarani mataqaana muuse alqarani waa nin oo sacuudi ah oo jaamacadda waagaan dhigan jirnay ka ahaa ustaad kulliyat shariican umalinaya qismulusuul macallin ka ahaan jira ninkaasaa la dhihi jiray sheikhu usaama markii dambana wax badan ku khilaafay aniga waxaan dhegaystay maqaal dheer oo uu marna ku qoray sharqul awsat jariidada la yidhaahdo marna uu ka sii daayey yani eh, eh, telefishinka la yidhaahdo eh, dubay telefishinkeeda barnaamij almaqaal la yidhaahdaa ku jira jamaqal hadda inuu jiro kaasaa laga waraystay waraysigaasaan aniga dhegaysto life ah. waxyaalahaan aad ula bayaabay waxaa ka mid a ah. waxaa la weydiiyey sheekh muusow aad waana qanaanay shaksiyan baan u aqaanay adiga dagaalkii afghanistan iyo wixii ka dhashay iyo ninkan sheekha aad u tahay iyo waxaan aad baad u taqaanaa waa xidhan yahay hadda sacuudigu xidhan yahay aad baad u taqaanaa bale hal su-aal baa la weydiiyey waxaa la yidhi ninkii la dhihi jiray cabdalla cazaam yaa dilay cabdalla cazaam soo garanaysaan ah, ninkii lafdhabartoob ahaa muxuu ahay jihaadkii afghanistan caleyh raxmat ullah yaa dilay baa la yidhi wuxuu yidhi aniga qanaacadayda iyo macluumaadka aan hayo qaacidaad sheegu sheekh ka fiirsaa layidhi warkaa isaga ka fiirsi ma layidhi warkaa isaga oh, waa hubaabu aniga maalinkaa aad baan ula yaabanaa qurb islaami oo jihaadaya caalim dili warkaas ima gashanayn laakiin wax badanoo ka dambeeyey markay dhaceen warkaasi dib baan ka rumaynahaya inuu dhici karo marka taariikhdaa dheer bay soo martay meeshaasaa marka fikirku uga yimid nimanka la yidhaahdo alqaacida afkaar culuwi ku jiro oo dimaada iyo ku saabsan diinta iyo muslimiinta iyo baa ku jira ayb intaa markaan kaga soo gudbo waxaa fikirkii alqaacida qaatay isla fikirkii alqaacida waxaa qaato ku ta'auray xarakaadka xubinka ka noqday alqaacida intooda badan silsiladaa aada u fahma silsiladaa aada u fahma xarakaadka waxaa ka mid a ah kuwo xubin ka noqday iyo kuwo alqaacida iska taqliidiyey oo xubin ka ahayn oon xubinnimo la siinin laakiin afkaarteeda iyo dhaqamadeeda iyo tasarufaadkeeda intay fiiriyaan iska taqliidinhay o iska raacay kulligood fikirkiibay si duuduuban u qaateen ayagoon waxba ka reebin waxaa ka mida ururada iyada ah xarakatu shabaab almujaahidiin leesh leanna waa xarako ka mid ah alqaacida sooma horaanna afkaartooda bay tabanin jireen gadaalla de oo kuwa cadaystaba inay ka mid yihiin sidaas daraaddeed huluwigii alqaacida ku jiray oon waxba laga sifaynin oon waxba laga reebin iyay fikirkii sidiisii u qaateen hadday qaateenna maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay waxaaan ognahay waxaa ka dhashay waxaan ognahay tafaasiishiisii geli maayo waan sii sheegay oo qodobadaasi dadka oo lagu gaalaysiiyo waxaan gaalnimo keenaynin dawaabidii loo dhigay masalatu takfiir oo la fududeeyo dhiigga muslimiintaoo la yidhahda waa lagu ijtihaadi karaa dad aan eh, ehelkeeda ayn baa ku ijtihaadi kara in qaraxyo lagu sameeyo goobo dad muslimiin oo fara badan ku baaba'hayaanoo dhiigga muslimka la fududaysto in culimmada da'yarta lagu diro bal marka ugu dambaysa dhiigga culimmadaba la bannaysto wahaakadaa aafaad fara badan oo noocaasa halkaasay ka soo jeedaan dhallinyaradan soomaaliduna ma samaynin fikirkana mayna keenin waa fikir mustawrad ah oo dibadda laga keenay abtirkiisuna halkaasu galaya ayb kutubta akhriya oo taariikhda dib u raaca halkaa waxaan doonayaa inaan ka ixtiraaso horta dhihi maayo alqaacida waa khawaarij melihi xarakatu shabaab almujaahidiinna waa khawaarij melihi horaanana arrintaa iyadaa u caddeeyo in xarakada ama ashkhaasteeda ama loo xukumo la yidhaahdo waa sida iyo in tasarufaadkeeda la xukumo farqiga udhexeeya aniga waxaan qabaa inta qanaacadayda inay wax badan kaga ta'aureen fikirka takfiiriga ah asalkiisuna khawaarijta ka soo jeeda inay wax badan kaga ta'aureen tasarufaadkoodana wax fara badan uu ku salaysan yahay ta'aurkaas baan rumaysna laakiin ayagu khawaarij ba haddii la yidhaahdo kuma dhiiran karo هذه مسألة صعبة جدا oo la yidhahdo marka axkaamtii khawaarijta ha la siiyo oo dhiigooda ha la bannaysto oo gaalada raadinaysa ha loogu kaalmayo soomaalida waayaan dambe waxaa bal lacag baa walansin haddaad soo heshaan sooma qaar fara badan baa laga yaabaaba inay hadda farandullaynhayaan siday toddoba milyan u qaataan oo doolar kullu dalika waxay ka dhalan haddii la yidhahdo waa khawaarij baxti xataa haddii la yidhahdo waa muslim calraajix siday jamaahiirtu qaba dad muslimiin waxbaa la inxiraafay waxbaa la khaldamay fahm baa la khaldamay laakiin waa in fahamkiina la saxo iyagiina loo turo culimmada loo daayo inay la niqaashaan dhallinyarada wax ka dhacdhiciyaan tasarufaadkooda wax badan oo ka mida loo dulqaato laakiin islaamku ma qabo ruuxii ku gaalaysiiya waadi gaalaysi sooma adiguna gaal baa tahay sax maa islaamku ma qabo gaal baa tahay adigaa gaal ah wargaalaysiintu waa xugum sharciya oo ul laysku garaacaya maa ma aha ruuxii ul buu kugu dhuftay adiguna ku dhufo gaal buu ku yidhi gaal ku dhe sax maaha axkaamta noocaasoo kaleeta ah laysugama muxuu ahay laysagama aarsado ruuxu hadduu khalad ku galo saxaabadii baad garanaysaa saxaabadii hadda maynaan soo marin ayagoo khawaarijtu ay leeyihiin saxaabadu waa gaalo saxaabadu maxay yidhahdeen ikhwaanunaa qad baqow calayna qaacidadaasiyaysanka lumin ah insaafka iyo cadaaladuna waa lagaa maarmaan sooma ruuxu wuxuu yahay baa lagu tilmaamaa laakiin quluwiga iyo ka badbadintu meel walba waa madmuum ama gaal la mucaamalood ama muslim khaldanimo la mucaamalood masalada kaleeteen doonaya inaan baraarujiyintaana taa ka bixin waxa weeye xarakaad kaleo waxaa jira jihaadiyo gaalada la dagaalama laakiin afkaartaas takfiirka iyo uluwiga iyo qaacide iyo aan wax badan ka qaadan markay arkeen iska fogeeyey xarakaadkaasi waa ka ictidaal badan yihiin qaacidada iyo xilada tasarufaadkooduna waa uga dhow yahay kitaabka iyo sunnada najaaxooda iyo inay ku guulaystaanna barnaamijkoodana waa uga dhow yihiin lanna kulamaa tasarufkaagu uu sunnada iyo kitaabka u dhow yahay najaaxaaguna waa dhow yahay kulamaa kitaabka iyo sunnada tasarufkaagu ka fogaadana fashalkaagu waa dhowy marnaba ku guulaysan mayso macnaha waxaan doonaya inaan idhaahdo aniga ma qabo muslimiinta in la camimo la yidhaahdo gaalada meel kastoy kusoo duusha ha isdhiibaan qoorta ha dhiibtaan dhulkooda hala qabsado hala tibaaco sidii doon ha laga sameeyo ma qabo in la kala qaado meeshii awood leh muslimiintana ku qancaan inay gaalada iska celin karaan qanaacadaana ay ka timaaddo culimmadoodiiyo waxgaradkooda ma aha inay da'yaraan wax qiyaasi karin ka timaado culimmadoodiiyo waxgaradkooda ay ka timaaddo inay iska celin karaan waajib sharciya way inay iska celiyaan hadday u arkaan inaysan awood hayninna mafaasid inay keenaan mey markaa waa inay sabraan qaacidadii masaalix ay ku noqonaysaa markaa sidaa waxaa dhahaya culimmada sunnada ee waaqican hadda jooga sheekh ibnu baas ibnu cuthaymiin sheekh albani culimmada sunnada ee waaweyn masaladaa iyadaa way ka midaysan yihin waxaan ka wadaa bimacnaa eh, tan dambeen ka hadlayo oo ama ah masalada qudrada iyo karaanka in loo sharteeyo wixii la samaynayo waxaa ka mid a ah maalan xarakaadka iyagoon dhihi karaa qiyaastayda wallahu aclam taalibaan baa ka mid ah. waxaa ka mid a xamaas baa ka mid xarakaad shacabkoodii ku dhex jira in badanoo culimo iyo dad khubaraa hogaaminayaan masaalixdii mafaasidda fahmi kara cadowgana la dagaalamaya daalibaan keligeed toddobaatan nin oo ninka ugu yar uu lixdan jir yahay baa u taliya oo fuqahadii xanafiyada mudakiro waa dhoweed ay soo saareen oo cilaamka soo gashay haddaad akhrin lahaydeen siyaasadda ay kula dhaqmayaan dadka ka soo horjeeda dowladda shacabka ninkay qabtaan yaa awoodda iskale kulli waxay kala soo dhexbaxeen fiqigii xanafiga kutubtay ku laabteen waxaan leeya marka dagaalka najixi kara ee maslaxo keeni kara ee mafsado yarayn kara waa midka culimmadu hogaaminayso isla markaana shareecada waafaqsan ayb intaa haddaan taa kaga gudbo firqada afaraad alla aadamaan dhiila caawa insha allah waynu gebagabayn biidn illahi tacala loo kala kici maayo كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم الصلاة القائمات محمد وسيلة فضيلة وبعث فرقada ama kooxda afraad ee raba inaan tilmaamo waxa weeye oo ku ta'aurtay fikirka khaarijiga ah waa nimanka suufiyada ah ee hubaysan waay inaga agteena ahlusunna waljamaaca la baxay magacaasi waa la bililqaysta nimankaasi fikrulkhawaarij bay wax ka rumaysan yihiin see waay shirkiyaadka kale waa u dheeryihiin shirkiyaadka kale oo qubuurtoo la caabudayo maxay ahayde muxuu ahaye ilaahay cid aan aynu kaalmo laga raadsada iyo awliyada wax laga doonta iyo waxaas waa u dheeryihiin shirkiyaadkii kale waa u dheeryihiin waxaa kaloo u dheer bacduljawaanib murji ay ka yihiin oo dariiqooyinka irjaagaa soo gaadhay haddana intaa waxay ku dareen fikirka takfiiriga ayb xaggeebaa takfiirku kaga jira khaasatan ma wada aha dariiqooyinka marka la kala qaado niman la dhihi jiray rabiiciyo miyaa taqaanaa reer bari baa yaqaana sooma iyo waqooyi waqooyi iyo bari iyo wixii gobolladaa loo gaado baa laga yaqaana waa niman baatiniye ah oo aan soo xajinin oon seka bixinin oon masaajid gelin oon ku tukanin baatiniye waay waxay rumaysan yihiin waxaasoo dhan xataa xaramka wax jooga inay gaalayihin nimanka iyaga ah waa qolo qolada labaad waa qolo qaadiriyo xag jira inta qaadiriyada ku abtirsata laba nooc wa niman qaadiriya cilmiya la dhihi jiray oo waa raggii uun dariiqada uun isaga abtirsan jiray laakiin kutubta akhrin jiray oo minhaajka iyo naxwada iyo kutubta iyo rag culimaha baa ka soo baxay meeshaas ragna waa ragga dariiqooyinkii xag jirka ah oo xadradu diinta u tahay kuwa iyaga ah ayaguna waa hullaad xaggee takfiirku ka galay marka ayagu waxay gaalaysiiyaan wax alla wixii ahlu tawxiid iyo sunna ah oy u yaqaanaan wahaabiyo waa gaalo agtooda sidaas daraaddeed dhiiggood waa u bannaanyah oo gaalay ku xukumayaan masaa'il aan diintaba ka mid ahayn haddaad inkirtana gaal bay kaa dhigayaan xataa kuwo xataa aan iyaga hub wadaninoo muxuu ahaayey etobiyaani waxbaa iyaga hadda garu socdoo taageeraya sooma kuwa xataa kasoo tegayoo meelahan dadka joogo afkaartooda qaato xataa kenya jooga fikirkaa takfiiriga way ku ta'afureen qaarba waxaad arkaysaa hadda waxay kuleeyihiin haddaad mawliidka diiddo gaal baata war mawliid goormaa lagu gaaloobay diidadiis qaar waxay kuleeyihin xadrada ma ogoli soomaaha gaal baabata qaar waxay kuleeyihin salaada gadaasheeda haddaad ducayn weyda gaal baata qaar waxay ku leeyihiin salaada subax haddaad qunuudi weydo gaal baa tahay waxay ku haddaad bisinka hoos u akhrido gaal baa tahay horadeena waxyaalahani wax lagu gaalooba meehe waxna wax diinta ku jiraba maaha waxna waa waxay fuqahadii culimmadu isku khilaafeenoo raajix iyo marjuux u qaybay maya gaalaad tihiin wabitaali waxaa ku xiga dhiigoo la banaysto iyo baddaas fikirka iyo nascada takfiirka marka waa ku jirtaa suufiyada hubaysan iyo wixii fikirkooda wata ee etoobiyaanku la socdaan ay difaacayaan waa fikirkooda iyagana nooc waxaa ku jira takfiira masca takfiiriya iyo balaayo kaleo qabaan qolada ugu dambaysa oo ka mida ah dadka ku ta'auray afkaartaas waa qolo inala joogta waa nimanka la yidhahdo daarulxadiid oo uu sheekh xasaan sheekhu yahay qoladaas waxay ka mid yihiin qolyaha afkaarta khawaarijta iyo takfiirka ku ta'afuray wax yar baana jeclaha inaad masalada istuutaan lanna waa muhim daarulxadiid horta waxay ku aasaasantay kaalmo iyo gacan culimmadii joogtay nairobi ay ka wada geysteen inay dacwada wax ku soo biirinaysaana marka loo haystay kadib waxay bilaabeen walaaluhu inay la keli noqdaan masaa'il mucayana waxaa la bilaabay oo culimmadu bilaabeen in lala kulmo la yidhaahdo war masaaishani qaabkaad u wadaan meahe ka daaya ma najixin kadibna waxay gaadhay inay bilaabato masaa'il oo ah ruduud cilmi ah oo dhex marta ayaga iyo khaasatan sheekh xasaan iyo eh, sheekh maxamuud shibli silsilad aad u qiimo badan bay ahayd soomaalidu way dhibsatay laakiin silsilad cilmiya silsilad cilmiya soomaalida buuq baa kacsan iyo balaaga kacsan baa la dhihi muuta hore cilmigan haddaad ka faa'iidaysan kartaana ka faa'iidaysta wadaadada niqaashkooda haddaydaan xamili karayn dee iska iibsada iyo dukaamada culimadu waa niqaashi jirtay waana la wada hadli jiray laakiin waxaa edab darro ah in laysku xadgudbo in lays caayo lays aflaagaadeeyo khusuumada jawr la sameeyo taasaa edab darro ah laakiin niqaash edebso afkana ilaasho ayb ruduudaasi runtii waxay dhashay uun inay daarulxadiis sheekh xasaan sheekh u yahay raggii xertiisa ahaa khaadimiinta u ahaa inay ka sii daraan waxay noqotay marka balaqa saylu zubaa aycay dhaaftay geeska qabo in badan waxaan ka warwareegay in aan runtii si calanan ah oo magacaabis ah aan u radiyo ama uga hadlo masaaisha qaarkood min baab maa baalu aqwaamin unan ku wadan maa baalu aqwaamin laakiin hawshu marbay dhaafi maa baalu aqwaaminoo ay u baahan tahay in farta lagu fiiqo la yidhahdo hebel inaan mutaahaadkaa galaan ordi ma jeclayn oo waxaanan u jeclayn inay igaga walaalo kale iga kaafiyaan waan jeclaa leasbaab jirta daraaddeed laakiin haddana waxaan u arkay meeshay hadda marayso inay qasab igu tahay sharcan inaan ka hadlo oonan ka aamuskarin uma jeedo inaan ninna qadxiyo sharaftiisa iyo reerkiisa iyo cirdigiisa iyo maalkiisa midna uma jeedo laakiin waxaan ula jeedaa min baabi nasiixa ummaddu inay ogaato wixii khalad ee diinteeda halis gelin karaan baraarugto laanna iyadaa raasamaal ah shaksiga ee ashkaasta iyo kooxuhu raasamaal ma aha laakiin raasamaalku waa diinta ummadda in la difaaco oo la yidhahdo war waxaa waa khaldan yahay iska jirana waa laasim sharciga ah oo culimmada saaran mas-uuliyad saaran way macana waxaa la isweydiin karayaa intaan la keenin maxfalka maxaa hawsha hoos loogu xallin waayo oo wadaadow inteedaan caamada hor imaanin maxaad meelahaas luqluuqyada ugu soo wada hadli weydeen taa anuu ka jawaabaya waxaan leeyahay in alle intii qadiyadaasi jirtay hadda aan ka hadli doono gooni ula hadalkiiyo naseexadu way socotay mid fardi ah iyo mid jamaaci ah labadaba waxaan xusuusnahay hal fadhi ah oon lix mise toddoba ninoo culimo ah sheekh xasaan intaan ugu yeedhnay kula hadalnay lix mise toddoba anigaa ka mid ahaa sheekh shibla ka mid ahaa sheekh maxamed sheekh cusmaan baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa shee maxamed qaasim baa ka mid aha shee xasan ashkir baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa shee maxamed cusmaan calesow baa ka mid ahaa shee maxamed maalin guurki waxaa ka mid ahaa magaalada kismaayo waxaan kala hadlaynaa war niyahow jidkan aad hayso waa jid khataro inxiraafee eh, sheekhow maad ka daysa guriga sheekh shiblaan markaa ku kulannay bacda salaati subx sheekh shibliyi isagu intayna ruduudda isku bilaabin bay ahaayeenoo markaa saaxiib bay ahaayeen si aan loogu qaadanin wadaadka malaha nina ishayaan gurigiisa lagu shirqoolay kadibna waxaa dhacday inuu sheekhu hadalkii culimmadu u jeediyeen iyo ninqaash yaroo masaa-isha qaarkooda markii ka jawaab la yidhi wuxuu yidhi waxaad iigu yeedheen waa shirqool waa shirqool waxaan ka wadaa marka inay dhahdo naag umulisa ah iyo nin weynba say wax u ogyihiin uma sheegaan wax badan baan reebi laakiin waxaan doonayaa inaan idin idhaahdo muxaawalo noo laaban oo aan isleeyahay si guud ama si gaara ah, arrintaa si hoose wax looga qaban karay ma jirto tafaasiisheedana waan ka soo gaabsan ayb kooxdaasi daarulxadiid iyo sheekheeda sheekh xasaan waxyaabaha ay ku dhaceen baa marka ee ay ka shabaheen takfiirka ama khawaarijtiiba ay wax ka mida ay ka qaateen ama ay kaga ta'aureen waxaa ka mid a takfiiru lmuslimiin bima laysa bimukafir asalkii ugu horeeyey ee khawaarijta aan ku sheegnay muxuu ahaa muslimiinta waxay ku gaalaysiiyaan waxaan gaalnimo keenaynin tusaalayaal baan idin siinaya way fara badan yihin lakin dhowr xabaan kaga soo gaabsanaya waxaa ka mid a ah maalan muslimiinta in lagu gaalaysiiyo masaa'il ijtihaadi ah oo in laysku gaalaysiiye iskaba dhaafe xataa in dembi laysku xukumo ayna bannaanayn in xataa laysku tafsiiqiyo ayna bannaanayn masaa'isha ijtihaadiga ah ninka mukhaalifkiisa ku gaalaysiiyana manhajkii iyo ariiqii salafka waa khilaafsan yahay miaal baan idin siinaya marka miaalku waxa waaye maalan wuxuu gaalaysiiyey oo muxaadaraadkiisii ugu dambeeyey sheekhu diinta kaga saaray jamaacada la yidhahdo jamacat lictisaam masaluu ku gaalaysiiyey masaladuu ku gaalaysiiyey waxa weeye waxay manhajkooda ku qoreen majaalista baarlamaanku tashriic ahaan waa shirki laakiin ka qaybgalkeedu xurmatan wa xillan wujuuban waistixbaaban waxay ku xidhan tahay maslaxada inuu ruux ka qayb galo ama loo doorto mas'alo gaalnimoa ah ma ahee maslaxay hadday keento loo arko way bannaan tahay halkaasuu sheekhu marka intuu qabtay baa wuxuu yidhi waxay taqriiriyeen inay gaalnimo tahay haddana waxay taqriiriyeen in gaalnimadii maslaxo loo geli karo labadaa qodob ninka isa saarana waa murtadiinta ka baxay dhowr qool buu keenay mas'alada ictisaam keliya ma qabo jamaahiiru ahli الsunna waاljamaca fi hada alcasri baa qaba xarakaadka islaamiga ee salafiga mucdamkooda qaba majaamicda fiqhigaabaa qabta sheekh ibnu baaz iyo ibnu cuthaymiin baa qaba a'immada sunnada ugu waaweyn baa qaba masale casriga oo waaqicoo taagan waay haddii culimmadii sunnada iyo tayaaraadkii sunnadu ay halkaa mareen oy leeyihiin way bannaan tahay ama ma bannaana limasaalix laysku khilaafsan yahay intaan masalada akhrinaya ma arkin nin dhahaya mas'aladaasi ninkii baarlamaanka gala amaba kugu khilaafsan mas'ale ahaan waa gaal diinta ka baxay weli way ii laaban tahay waa gaal diinta ka baxay weli way ii laaban tahay waxaa ka mid a ah hadalladii culimmadu dhihi jireen ha ka hadlin mas'ale aadan imaam u haysanin cid kaaga horreeye raadi sheekhana aad bay ugu badan tahay masaa'isha noocaasa een uusan u haynin cid uga horraysa ee isagu uu madaxa ku dhufanayo ilaahay amarkii culimmadii hore waxay dhihi jireen shay walaalkaa ha ku ceebayna maxaa yeelay adiga ayaa marka dambe lagugu ibtilayn doonaa ya adaa lagugu ibtilayn doonaa sheekhu isma ogeyn markuu akhrinayay adab almufradka ayuu mas'alada tabtaa u taqriiriyey shaygaa hadda uu ictisaam ku gaalaysiiyey lafteeduu saa u taqriiriyey wuxuu yidhi majaalista tashriica iyo tashriicinta waa gaalnimo laakiin in la galo waxay ku xidhan tahay maslaxada maslaxaday ku xidhanta haddii maslaxo loo arko way bannaanta daliil buu keeno wuxuu u keenay qisadii nebiyulaahi yuusuf calayhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam labadii qodob ee ictisaam uu ku gaalaysiiyey labadii tiirba sidiibuu u sheegay oo ah inaad gaalnimada qabto tashriicinta haddana aad tidhaahdo lilmaslaxay u bannaan tahay labadaa qodobba haddaad qabto gaal baa tahay muxuu ahaayey su-aashu waxay tahay marka hadday ictisaam gaalo yihiinna sheekh xasan wuu isgaalaysiiyey haddayna ictisaam gaalo ahaynna sheekh tiisa isagaa qirtaye wuxuu kaga jawaabi lahaa buu baahanya laakiin aniga waxaan doonayaa inaan taqriiriyo inay mas'aladaasi tahay ghuluwi iyo xadgudub iyo takfiir masaa'il aan laysku gaalnimo keenaynin dad muslimiin oo ducaad iyo culimo a lagu takfiiriyey wixii uu kaga jawaabo tuu isagu sameeyey unbaa ictisaamna looga jawaabiy hadduu jahli ku cudur daarto ictisaamna waa loogu cudurdaari hadduu tawiil ku cudurdaarto ictisaamna waa loogu cudurdaari hadduu ka soo noqdo ictisaamna gaalaysiintaasaa ka soo noqdo hadduu ku adkaysto inuu isgaalaysiiyey meeshuu ka geli abaa loo baahanya sooma lanna shayga aad ku gaaloobaysay laftiis dad ku laftiisa haddaad gasho waxaan idinku darayaa sheekha madhabkiisu waxa weeyaan saan u tegi doono jahlina looguma cudurdaaro masaa'il aahira ninkii mukhaalafo ku dhaca jahlina looguma cudurdaaro tawiilna looguma cudurdaaro isaga ra'yigiisa marka la qabto marka jahli hadduu u geeyeyna inaan laysugu cudurdaaraynin buu qabaa hadduu tawiil u geeyeyna inaan laysugu cudurdaaraynin buu qabaa natiijada ka imaanaysa maxay tahay gaalnimo aadan cudurdaarkeeda haysanin baad ku dhacday madhabka ayaa qaba tay kayga ma kayga ma laakiin waxaan taqriirinayaa sheekha fikirku dadka ku gaalaysiiyey buu qaba waa mid waxaa ka mid masalada masaasha iyada in dadka cudri iyo jahli loogu cudurdaaro filmasaa'il aahira wuxuu qabaa sheekhu jahli hadduu u geeyo masaa'il daahira mukhaalafadeedana waa mucaanid hadduu ta'wiil u geeyana waa mulxid wuxuu yidhi murtada haddaad ta'wiil ugu dhacdo masaa'il daahira oo kufri keenaysa haddaad ta'wiil kuu geeyana waxaa tahay mulxid haddii jahli kuu geeyana waxaa tahay mucaanid waxay khilaafsan tahay ijmaacu salaf ijmaacu salaf waxay qabaan jaahilka iyo muta'awilka inuu macduur yahay tafsiil ha geliyeen qaarkood ha kala qaadeen masaa'il aahira iyo masaa'il albaatina waa mas'alo marka halisteeda leh oo waxba reebayna haddii sidaa loogu dabaqana muslimiinta maanta jooga wax badbaadi kara waay oo sheekhu ka mid yahy aljaahilu fiiha mucaanid waalmuta'awilu fiiha mulxidun mukadib hadalkaa wuxuu ku keenayaa markuu ka hadlayo qisadii xaaib waxaa ka mid a maalan fikirka sheekha xukaamta muslimiinta oo dhan inay gaala yihiin buu qabaa biasrihim biduuni istinaa kulligood inay gaala yihiin wuxuu ka dhaliyey in ay uu gaalaysiiyo qabaa'il fara badan oo soomaaliyeed markuu qoladii galbeedka soomaali galbeed heshiiskoodii ka hadlahay iyo gaalaysiintuu gaalaysiiyey wuxuu soo sheegay qabaa'il fara badan oo hortood uu ka farxshay oo soomaali ah qabaa'il xerada laga saaray wuxuu ka sidoo kaleeta uu ka hadlay mujtamacaadka xukuumaadka hoos joogaayay inay suuroobi karto gaalaysiintooda xataa xukaamtay hoos joogaan bay aysan la caqiido noqonin kitaabku ku taageerayey shirkii ka dhacay baydhaba ee wadaadadan muxuu ahay xarakatu shabaab u ah wadaadada waa isugu yimaadeen shirka bayaan uu ku taageerayay buu sheekhu soo saaray shirkaas wuxuu ku sheegay bayaanka isaga waa kitaab ilaa konton mise afartan safxa wuxuu ku sheegay inay maslaxadu keeni karto in la gaalaysiiyo ama ay gaala yihiin xukuumaadka puntland somalilandi dowladda kumeelgaadhka ah iyo kililka shanaad inta raacsanna ama culimaha ahaadeen ama caamaha ahaadeen iyaguna waa la gaalaysiin karaa culamaaan kaanuu aw caammatan wuxuu ku daray wain lam yactaqiduu muctaqadahum xataa caqiidada iyo fikirka madaxdu ay ay qabto yuusan qabinba shacabkan iyaysan qabinba laakiin kulligood waa la gaalaysiin karaa maslaxadu way keeni kartaa in kulligood gaalo lagu wada xukumo su-aal baa wajiihoo meeshaa imaanayso waxaa la isweydiinayaa oo dee adeer intaa haddaad sheegtay shacabkan kenya ku hoosneelo soomaalidaaba gaalo ku hoosneelo muslimkan maxaad iyagana ugu dari weyda ma ardullahi almuqadasay joogaan ayagaaba dawlad gaala uga hoos noole soma masladaasi marka waa takfiir cumuumiya waana mas'aladii takfiirka ka soo bilaabato xukaamta ha la xukumo kadibna shucuubta atbaacda ha la xukumo masaladaasi waa iyadana wuu taqriiriyey sheekh waxaa ka mid a qodobada halista ah markuu akhrinayo sheekhu kitaabka la yidhaahdo muwaa imaam malik wuxuu qiray oo taqriiriyey in laga niqaashi karo culimmada ku hoos nool waddamada sharciga gaaladu ka taliyo sharci gaalana ku dul socdo culimmada beeshaa ku nool in laga niqaashi karo gaalaysiintooda ama fisqi ku xukumiddooda culimmadii maqrib iyo culimmadii sacuudigii hore buu ka soo guuriyey meel uu tiiriya aniga ma arkin laakiin saasay qabeen nin culimo ah oo cudurdaar la-aan waddan gaalo ku hoos nool oo axkaamta gaaladu ku dul socoto ama waa kaafir ama waa faasiq markaasuu tusaale wuxuu u keensaday oo ku dhawaaqay kenya iyo maraykanka su-aal baa markiis weydiin leh sheekh xasanow xageed ku noosha haddaad wadamada culimmada ku hoos noole ay faasiqiin yihiin ama kaafiriin yihiin ku hoos nooshahay xukunkaasna uu ku qabanayo oo aysan ahayn alkayl bimikyaalayn oo la jiifiyaana bannaan aysan ahayn su-aasha taallaayo waxay tahay ma faasiq baad tahay mise gaal baad noqon mise masaladaa kaa khaldanta waa su-aal u baahan inuu ka jawaabsho halis ma ah taa markaad ku dartaan sheekhu wuxuu qabaa adduunka xukuumadaha ka jiroo dhan waa wada gaalo nidaamka ka jirana waa wada gaal maxaa ka soo baxaya marka culimmada adduunka ku hoos nooloo dhan xukuumadahaas cudur daar la'aan ama waa faasiqiin ama waa gaala ka laasimaysa laakiin waa laasimu lmadhab walaa adrii ida kaana yaltazim aw laa yaltazim laa ulzimuhu laakiin hal yaltazim aw laa yaltazim hal tasawara aw lam yatasawar waa masale markaa u taala ayib midda labaadi waxa weeye oo halista leh oo huluwiga takfiirka soo gelaya si aan iskala reeb lahayn ayuu sheekhu wuxuu u taageeray u taageersan yahay kooxaha xag tanatuca iyo quluwiga iyo dimaada muslimiinta iyo takfiirka iyo kooxaha la ogyahay inay ku xag jirsan yihiin ayuu si aan iskala reeb lahayn sheekhu taageersiiye ayb tasarufaadkoodiiyo khaladaadka ay ka gelayaan muslimiintana in badanoo ka miduu tabriiriyaa waana masale mashhuura soomaalida agteeda khaasatan dadka kenya ku nool iyo nairobi ama mutaabaceeyo duruustiisa iyo cajaladiisa ayb hal kelimo ama hal naseexo oo cajal ku duuban wax qarqarsoon aniga kama hadlahay oo sheekh xasan uu xarakaadkaa kaga hadlay iyo khaladaadkooda ummadda uu uga digay ha la soo helo ma macsuumiin ba bilahi calaykum ya ma macsuumiin ba khaladaadkan la gelayo hadday masaladu tahay waxaan uga aamusnahay gaalaa ka faa'iidaysanaysa naqdigayga asxaabu rasuulillaah iyo rasuul alle jihaadkiisii soo allah tabaaraka wa tacaala in badan kuma sheegin war khaladkaasaad gasheen khaladkaasaad gasheen soo qur-aanku ma tasxiixinoo kama hadlin khaladaadkii jihaadka ay gelayeen saxaabadu oo soo gaala kama faa'iidaysanayso masaladaasi waa cudurdaar baarida waa ictidaar baarida waa saxna maaha ee waxaa sax ah fikirka iyo mabdaah wax lagu samaynayo baa wuxuu yahay fikirkii iyo mabdii sheekhu ku qanacsanaa saas daraaddeed waa waxaad adigu samayn kari weyday ma laguu sameeyey waay xaqiiqadu waa ta waxaa ka mid ah arrimada takfiirka iyo quluwiga uu sheekhu ku samaynaya ka muuqda hadalka caanka ah ee uu ka yidhi sheekh cumar faaruuq markuu ka hadlayay sheekhu irjaabuu galay iyo baabkaa ka hadlay wuxuu sheekhu yidhi eh, haddii aan hubi lahaa inuu caqligiisu joogo markuu hadalkaa ku hadlahay haddaan hubi lahaa oon hubsan lahaa waxba ilama ahaateen inaan gaalaysiiyo sheekh cumar faaruuq waxba ilama aha ayb waxaa ka mid a ah, sheekhu wuxuu qabaa oo kutubtiisa qaar ka mida ah uu ku qoray inay bannaan tahay mujtamaca muslimkaee kenya in la gaalaysiin karo cidda gaalaysiinaysa hadduu ehel u yahay walow jusiyan xataa ta'ahul jusiba ha noqdo hadduu ehel u yahay shacabka kenya ku noolee sooma ee muslimka o dhan waa la gaalaysiin karaa xataa ta'ahul jusiya wuxuu u yaqaanaa mataqana sheekh wuxuu u yaqaanaa inaad waxoogaa mas'alo masaa'isha ka mida isagaaba qeexayba wuxuu yidhi markuu mujtahidka ka hadlay mujtahid maxaa lagu noqdaa buui mujtahid waxaa lagu noqdaa buu hi inaad naxwada ajruumiga ka taqaano o ee kitaabkalo ku daray oo iska kutubta ibtidaa'iga usuululfiqigana aad ka taqaano nadmulwaraqaadka mustalaxulxadiidkana aad ka taqaato nushatu nadarka axaadiistana aad ka taqaanood akhrisatay mishkaatu mishkaatulmasaabiixa ama sunan abi daawuud aayaadka qur-aanka ee axkaamta ka hadlayana aad meeshooda garan karto intaa haddaad hesho mujtahid baa tahay yaan lagu tiitiilayna waa mujtahid dadku soo mujtahidiin wada noqon maayaan dadkaa way dadka muta'ahiliintae marka la leeyahay haddii lagu fasaxo oy u arkaan shacabka kenya joogee muslimka inay gaalo yihiin go-aan way ka gaadhi karaan ninka muta'ahilka ee mujtahidka waa cinda sheekh hadalkaas isaguna waa hadal sugan man qodobka kaleete aan jeclahay inaan iyadana baraarujiyo sheekha ka mid a ah, ee muxuu ahaayey waxyaalaha nasacaadka uu ku waafaqay takfiirka ama khawaarijta dhiigga muslimiintaoo la bannaysta cumuuman wa khusuusan dhiigga culimada in badanoo qabaaisha soomaaliyeed ka miduu dhiigooda baneeyey mar raba inaan qabiil iyo qabiil si aanan xasaasiyadu abuurin laakiin qabaa'il fara badanoo caan abuu ah dhiigooda baneeyey wuxuu baneeyey in culimmada loo yaqaano salafiya aljadiida in la laayo ayuu amray ma taqaanaan salafiya jadiida culimada loo yaqaano lamayna bixin iyagu laakiin dadka u yaqaan soo ma waa culimmo akhyaar ah oo anugu aan aad u aqaano qaar badan oo ka mid ah oo mxua ah, culimmadii sunnada iyo tawxiidka usoo nusraysay ah mulaaxadaad iyo masaa'il aan ku kala aragti badelanahay waa jiraa shaksi laakiin kama baxayso masaaishaasi ahlu sunnuhu ay isku khilaafsan yihiin kama baxsana khiyaar fara badan iyo culimo iyo waxaa ku jira dad aan mxuu ahaay adan aadan tasawuri karin hebel iyo hebel maanta haddaa ku dhawaadla yaabaysa ragga noocaasoo kale ah ha la laayo baan amar ku bixiyey buu yidhi sheekh xasaan xaggee buu ka leeyahay fadhigaan hadda idiin soo sheegay ee toddobada lixda culimada aan ku fadhinay buu hortannada ka yidhi amar baan ku bixiyey raggaa laaya raggaa laayaan amar ku bixi yaa kariim oo maxaad u laynaysaa wuxuu yidhi waxaa loo laynayaa lianna man laa yandaficu fasaaduhu ilaa bilqatli qutila fasaad bay wadaan oo jihaadkii bay ka hor jeedaan haddii fasaadkooda si kale uusan ku dhammaan karinna dil mooye waa in la laayo bu waxbuu meeshaas ku darta aniga markaa majliska aad baan u xanaaqay oo waxaan isku dayay bal inaan waxoogaa niqaasha sameeyo laakiin culimmadii joogtay baa waxoogaa iska jeclaatay in lasoo yaro ururiyo waa xilli hore waxaa ka mid a maalan wuxuu banneeyey jamaacat lictisaam dhiiggeeda ayuu banneeyey gaalnimadeedaba hadduu soo xukumay dhiiggeedana waa banneeyey jamacatulictisaamna rag aad u fara badanoo haddaynan garanayninoo culimo abaa ku jira oo halkana culimo ka ah soomaaliyana culimo ka ah dibadaha iyo qurbaha la tegayna dadka ugu badan ee soomaali ka dabategay maraakista u sameeyey waa xarakadaas wa aniga ma dhahayo macsuumin wey khaladaad way yeelan karaan sooma ka hayrihi min alxarakaat waljamacaat laakiin jamaaco cariiqa waay horeyna itixaad loo dhihi jiray nimanka noocaasoo intaasoo culimaa iyo intaasoo atbaaca iyo intaasoo dalabatulcilmiya dhiiggoodu waa bannaan laaya waana gaalo murtadiina aa'ifa murtada wey waa masalo ayadana nin ku dhiiraday uu aada u geesiya ficlanna fataawidaasi waxay sabab u noqotay in culimo soomaaliya joogta lagu laayo oo la fuliyo fataawidii fataawidii in la fuliyo nin culimmadaa ka mid oo raggii ugu caansanaayoo la dilay ka mid ah raggii dilay shan nin oo qeyb ka qaatay dilkiisa oo qaar ka mida aan dhegaystay iyagoo qiraal bixinaya waxay yidhaahdeen markii amarna la soo siiyey sheekha dila ayaa raggii qaar ka mida qaadan waaya sinku dilaa markii dambe waxaa naloo shiday bay dhaheen cajalad uu sheekh xasan leeyahay oo uu leeyahay sheekhu dila kan wax dilayana waa mujaahid kan la dilayna waa shahiid markaasaan ku qancana bay dheheen fatwadaa iyada ah inaan sheekha dillo maaha aha laygama waa maqal toosa waay ma aha dariiq kale igama soo maray marka fataawidan islayska tuurahayo culimmada laaya waa la fulin rag baa fushanaya rag marka horeba aan fataawiba kaaga baanayn hadday wadaad waxoogaa u bidhiimiya hadday helaan adabilahi towfiiq markaasay dambiga qaadayo wuxuu fatwooday sheekhu marar fara badan qaraxiyada dad badan oo muslimiinta dhiiggooda ku daadanhaya inay bannaan yihiin arwaax fara badanna ay ku tegayso isaga oo yani waxa weeyaan shuruudii xataa culimmada qaar ka midoo qaba masalada tafjiiraadka shuruud iyo quyuudday u dhigeen inayna ku dabaqnayn iyadoo xaqiiqo ay tahay iyo haddana tafjiiraadka banneeyey oo dhiig fara badan iyo ummad badan ku baaba'ayso waxaa ka mid a ah maalan eh, fikradda qolyahan dagaalamaya iyo ururada dagaalamaya culimada ka hor jeedeen maslaxa u arkin laayiq kullu dalika waxay ku salaysan tahay qaacidadii sheekha ee ahayd alqaatilu mujaahidun waalmaqtuulu shahiid markaad aragtaan dimaada nusuusta ka hadlaysa xataa ijtihaad ta'awulan nusuusta dimaada ka hadlaysa say u hadlayso iyo eraygana suu u hadlahayo shataana maa bayna athara waalhuraya farqi weyn baa u dhexeeya nusuusta dagaalkii saxaabadu gashay ee ta'wiilka lagu galay ayay nusuustu waxay ka dhigaysaa alqaatilu waalmaqtuulu fi nnaar ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima maxaa yeelay waxani markuu dhaco ha la arko laakiin marka hore meel adag bay sharcadu ka istaagay lama tabriirinayo lamana jilcinayo laakiin markuu dhaco saaxibkiisuma macduur baa maxaa u geeyey waa la fiirinaya laakiin marka horeba in fataawi noocaasa la bixiyo la tabriiriyo masalahasteeda waxaa kaleeto iyadana ka mid ah waxyar iyo dulqaata insha allah taala waqtigaaba yar dheeraade lakin wax yar dulqaata mawduuc runtii muhima waxaa ka mid a sheekha muxuu ahaayey arrimaha mulaaxadaadka khatarta leh ee manhajkiisa ku jira waxa la dhihi karo alidiraab almanhaji wاtanaaqud manhajkiisa fi masaa'il الtakfiir wamasaa'il اliimaan wamasaa'il اlasmaaءi wاlaxkaam sheekh xasaan manhajkiisu waa muarib ninkii cajaladihiisa iyo kutubtiisa wax ka midoo raaco dabagalo fahmayana wuu garan karaa inuu masaaisha iyada aynayna u bislayn uma bisla laakiin hadee inta dhegaysanaysa hoos fadhidaay nin aan ku ogahay ma jiro mustawo uu ku garan karo masaaisha uu sheekhu ka hadlayo maxaa ka khaldan yani ma ma taqriiban saas daraaddeed inta badan waxyaalahan uu sheekhu gelayo muriidiintiisa iyo xertiisaa gelinaysa hadaad u fiirsateen su-aal baa maaqan maa lagu talagalay dhag waa lagu soo tuurahaya su-aashii ka baaraan deg bay u baahan tahay inaad ka fiirsatay u baahan tahay waa kala fiiqahaya markaasa waxay ka dhacaysaa meelaan la garanay in badan baan ugu naseexeeyey sheekha oon gooni ugu naseexeeyey war dadkan sidan kuu galeeyeniyoo godka kugu ridhaya iska xadid oo nin sheekoo ardadiisii intay uun yacni qabtaan uun god ku tuurahayaan oo god kale ku tuurahayaan wax saxsan meehee iska xakamee wax badan baan kala hadlay ragga qaarkoodoo kala hadlayna wuxuu ay eh, iga soo guuriyeen wallahu aclam walcuhdatu cala annaaqil waxay ugu yidhaahdeen wuxuu sheekhu yidhi waxaa laygu ibtileeyey xer xunxun ardo xunxun baa laygu ibtileeyey haddii naqligaasi sugan yahay waxay ahayd ardadaadu haddii aynan mustawaha ahayn hadda inaynan kula goynin bay ahayd inaynan kula goynin bay ahayd ayib idraabka manhajiga tusaalayaal baan doonaya inaan ka bixiyo o mas'ale waxaa jirta isagu uu ku sifaysan yahay isagii jamaacadiisu kooxdiisa dadka kalena ay ku sifoobi dadka kale wuu ku gaalaysiin ayaguna ku gaaloobi maayaan soo idiraab manhajiya maaha haddaynu soo sheegnay ma masaladii ictisaam uu ku gaalaysiiyey isaguna waa qabay xertiisuna waa dhegaysanaysay bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin uma asalaatu wasalaamu على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وحلقدي أفراد وأنك قهل لني أثر ama fikru اlkhawaarij wa sifaatuhum wa aharuhu fi اlfiraq اlmucaasira sifaadkoodii baan marka ku dhex jirnay waxaa ka mida sifaadkooda qisar الnadar وضيق العطن والسفه في الرأي مع العواطف وقلة waqila sabri waisticjaal nataa'ij waxaa ka mida aragti gaabni iyo caqliyari iyo sabiryari iyo wax fog waynan arkayninba sida loo yidhaahdo masalka carabigaa laa yanduru ilaa abcada min arnabati anfihi sankiisa sanka korkiisa wax ka shisheeya maba arkaba yani waa ruuxa aragtida gaaban waay meel dhow buu wax ka fiiriyaa waxa derbiga ka shisheeya maba arkaba arrintaasi waxay ka muuqataa xadiidka nebiga sal lla alay waslam markuu khawaarijta tilmaamaya uu yidhi axdaaثu اlasnaani sufahaau اlaxlaam waa niman da'yar caqligooduna uu liito asnaantu waa jamcu sinin waxaana laga wadaa cumriga iyo da'da axdaastana waxaa ujeeda waxaa laga wadaa sufahaau laxlaamna waxaa laga wadaa caqli yarida iyo caqligoodu inuu liito wuxuu leeyahay alimaam nawowi caleyh raxmat ullah xadiidka markuu ka hadlayay wayustafaadu minhu ana atahabuta waquwat albasiira takunu cinda kamaali الsini wakahrat اtajaarubi waquwat اlcaqli waa laga faaidaysan buu yihi hubsashada shayga intaadan ku degdegin inaad iska hubiso iyo basiiradoo ruuxa xoog leh basiiradiisa iyo garashadiisoo xoog leh waxay noqotaa markay da'diisu dhammaystiranto tajaaribta faraha badan buu ka faa'idaystaa caqligiisu markaasuu dhammaystirmaa caqliga dhammaystiran da-dana saamayn bay ku leedahay cilmigu saamayn buu ku leeyahay tajaaribtiiyo waayo aragnimaduna saamayn bay ku leedahay hadday marka isugu kaadarmato da-yari iyo caqli yari iyo cilmi yari iyo waayo aragnimo yari intaa hadday isugu kaadarmato maxaa lagaa sugi marka soo ma daayaradii sideedaba sideedaa waxay u tahay sideedaba waxay iska tahay waxay maxal u tahay dayshka iyo fudaydka soomaalidu waata tidhaahdaa nin dhallinyaraa ah intuu geed ka boodo buu tale ka boodaa soo saas ma ah, yani waxa weyaan waxay tilmaamayaan meel fog ma fiiriyo marka nebigu sal lla alay slam saasuu ku tilmaamay ayb ifaadkooday ka mid tahay taasi waxay keenaysaa inaynan masaalixda fog arkin masaalixda fog tasarufku ay samaynayaan iyo waxay ku kacayaan waxa ka dhalanaya maslaxa uma muuqan karto waxa ka imaan karee mafsadaana ma qiimayn karaan wixii way iska samaynayaan hadhowna wixii ka dhasho unbay fiirinayaan hadday balaayo ka dhalato way iska daba soconayaan haddii wanaag ka dhasho way iska daba soconayaan laakiin intaysan gelin ma ma fiirin karaan mana fahmi karaan war shaygani mafaasidiisaa badane ha gelin ama masaalixdiisaa badane ku tilaabso sidaas daraaddeed baa inta badan waxay cadow u yihiin cilmu almasaalix waalmafaasid oo marar farado hadda waxaad arkaysaa iyagoo ku magacaabaya waa sanam waa daaquud bay leeyihi haddaad maqasho masaalix iyo mafaasid iyo waa daaquud ay murji'adu ka hoos dhuumato waa cilmiga dhan diinta dhan qaacidaday u laabanaysay waa oo la dhihi lahaa war tasaruf kale wuxuu ku khaldan yahay mafsadadiisa raajixa tasaruf kale wuxuu ku bannaan yahay maslaxadiisa raajixa masaalixdii iyo mafaasidii maadaama ayna qiimayn karaynin ibni aadamku waa caduwun limaa jahil saas daraaddeed masaalix iyo mafaasid waxay ka dhigeen sanam iyo taaquut lagu hoos gabado lanna ma idraagi karaan waxa imaan kara ma idraagi karaan waxaa ka mida ah sifaatkooda altacajul waljur'a fi iطlaaqi alaxkaam cala almukhaalifi bilaa tahabut degdega iyo dhiiranaanta axkaamta marka dadka la saarayo aad bay u dhiiran yahay ayagoon iska hubinin oon ka fiirsanin oo ka baaraan degin ayay markaaba axkaamtu u fudud tahay inay ku saaraan gaal baa tahay jaajuus baa tahay gaalaad u shaqaysaa muxuu ahaay diintaad ka horjeedaa wahaakada way fudud tahay kadibna axkaamtaa daa'ishka ahee iska fududeen laga fiirsanin markay tuuraan ficil baa ku xiga waxaad sugii markaa in lagaa shaqeeyo xukunkuna xukun deganoo miisaaman maaha ficilka ka dambeeyana waa mabniyun calaa fasid bayshkaa iyo fraydkaana dabecadooday ka mid tahay waan soo marnay qowlkii dilkhuwaysira uu nabiga ku yidhi icdil fainaka lam tacdil isagoon waxba hubsanin qismada nebiga masaalixda ku jirta iyo muxuu ku saleeyey isagoo waxba ka fiirsanin waxbana hubsanin nebigana aan weydiinin saxaabadii waaweynana aan weydiinin sidaad u fiiriyeyba waxay la noqotay inay khaldantaha markaasuu xaga xugunkii riday muxuu yidhi icdil fa lam tacdil war maxamed cadaalad daraad wadaa ee cadaalad samee warniba xukumka u kaadi warta waa ubso ubsiiba ma jirto wakaan soo marnay sidoo kale saxaabada kibaartoodii inay gaalaysiiyeen ayagoon waxba hubsanin waxba weydiinin waxba ka baaraandegin inay ku xambaareen iyadoo qur-aanku walibaad sheegay in ilaahay raalli ka noqday in badanoo oo ka midana jannada loo waajibiyo adduunka iyagoo jooga janno loogu bishaariyo dunuubtoodana la dhaafay ayb waxaa kutusaya arrintaa iyadaa dhiiranaanta faraha badan iyo dadkoo layska xukumo ayaga laftoodu marka iskhilaafaan waanagii xalay soo marnay inaysan isu naxariisanaynin intay si degdega isu xukumaan haddana si degdega inay dhiigooda ku daadiyaan xalaan tusaalayaal ka soo bixinay sooma yani musalsalka say isu khilaafeenoo haddana qolada qolada dhiigooda banaysta waxaasoo dhan waxay ka imaanaysaa aljur'a fii ilqaa'i alaxkaami cala almukhaalif bilaa tahabut haddaad aragto ruux sidiisaba abwaabta noocan ah jari ku ah salafka haddaad fiiriso fitanka iyo dimaada iyo masaa'isha diinta iyo diinta markaa dadku diinta laga saaro masaa'il ridda iyo takfiirka iyo masaa'il aliimaan iyo masaa'il alacraab aad bay u taxadari jireen khaasatan masalada takfiirka aad bay u baqi jireen waan u tegi doonnaa waxbaan caawa ka tilmaami doonnaa laakiin haddaad aragto baabkaasi nin ay u fududdahay oo biyo la kabanayaba uga fududdahay oo isagoo basbasi haya iska tuurtuuri dhaqaybinba kaarka casal dadka u qaybinaya waa iska quslahaya wakaannahu laa yafcal shay wax weynba inuu gelaya ma moodo waxaad garanaysaa inuu yahay maftuun waa nin fidnaysan taxadarkii iyo is-ilaalintii iyo tadayunkii iyo waracii salafkaa ka maqan haddaad aragto nin aad u baqayo markay masaa-isha noocaasi timaadana warac iyo alla kacabsi badan baa ku jira daliil waay ayb waxay kutusaysaa arrintaasaan tilmaamayna diyaanada ruuxu inay daciif tahay iyo muraaqabadiisa alle uu muraaqabaynayo maxaa yeele ruuxa hadalka ka soo baxayay axkaamtiisa hadduusan islahayn waa lagaaga daba imaanaya idaa lam tastaxyi fasnac maa shita waxaa doonta ku hadal marka marba haddii iimaankaaga iyo diyaanadaadu daciifta wax kasta waa lagaa filana marka asbaabta keenaysa waxaa ka mid a istaskiyeynta oo lagu lagu lagu xeel dheeraado ruux inuu istaskiyeeyo oo adigu u aragto inaad tahay marjica wax khayr oo dhan marjica u ah adigana inaad isku fiiriso il wanaagsan arrimahaaga mukhaalifkaagana inaad ku fiidhiiso il cawaran wixiisoo dhan waa wada cawaran yihi waxaagoo dhan waa wada hagaagsan yahi taasaa keenaysa marka inaad axkaamta durba la degdegto dhiirato meelihii laga baqi jiray halista ah inaad ku dhiirato waxaa ka mid a ah sifaatkooda alquwa wاlkhushuuna wاljalad wاljafa wاlghilda fi اlaxkaami cala اlmuslimiin qalabsanaan iyo kakanaan iyo muxuu ahaay muxuu ahaay naxariis la'aan muslimiinta markay la mucaamaloonayaan waa kaan soo marnay xataa mucaamaloodkooda muslimiinta ay la mucaamaloonayaan gaaladu lama mucaamalooto gaaladu intaa in badanoo ka mida ah way dhaantaa waa kaan soo marnay cabdullaahi bni khabaab iyo xaaskiisii iyo ilmihii yuurka ku jiray say ku sameeyeen somayna soo mar ficla saniica oo naxariis darro kama dambaysa kutusaysaa dadkii oo shahaadanaya in luqunta laga gooyo oo weliba mindi lagu jaro mindi weliba aan af lahayn in lagu kirkiro oo yani toban daqiiqo in mindi lagu kirkiro isagoo ashahaadanaya oo la yidhaahdo ashahaadada wax kuu tarto ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan rasuulula war haydilina war walaalkiin baana war muslim baana waxaa kuu tartaa laleeyahay war xayawaanaadka dilkooda iyo qalashadooda la amray baa waxaa nabigu yuri sal ly wasalam waidaa qataltum faaxsinu lqitla xataa kuwa dilkooda la amray xataa gaalada lala dagaalamayo waxyaalo badan baan la ogoleyn sooma marka naxariistarrada iyo qallafsanaanta iyo kakanaanta iyo waa dabeecadda khawaarijtaba ayb cabdilaahi imaam axmed wuxuu soo saaray bisanadihi ilaa naafic cabdullahi bni cumar ayaa wuxuu maqlay ninka la yidhaahdo najdat bnu caamir waa ninkan soo marnay ee khaarijiyada ama khawaarijta kooxahoodii mid ka midu madax ka ah najda ayaa waxaa la yidhi qad aqbala wa anahu yuriidu lmadiina najda iyo ciidankiisii waa soo socdaan ibnu cumarow madiinuuna ku soo socdaa magaaladii nebiga sal lay slam haye wa anahu yasbi nnisaaa wayaqtulu lwildaan dumarkana wuu qafaalan caruurtana wuu layn waa xaggee madiinatu rasuulilahi wa sal l slam markaasaa cabdullahi bn cumar warkii markuu soo gaadhay wuxuu yidhi inna laa nadacuhu wadaka hadduuba sidaas samaynayo waxa uu rabo u dayn mayno waa la dagaalamayna wahama biqitaalihi inuu la dagaalamuu damcay waxarada annaas dadkii buu boorreeyo yidhi oo ninkan aan iska celino carruurteennana wuu layn dumarkana wuuba kaxaysan markaasaa waxaa lagu yidhi ina annaasa laa yuqaatiluuna macaka ibnu cumarow hallugoyn dadkani ku raaci maayaan dagaalna kula geli maayaan wanakhaafu an tutraka waxdaka waxaanan ka baqaynaa keligaa in lagaa tagoo lagu daayo oo lagu dilo fa tarakahu dadaad keligaa noqoto maxaad qabani isaguna waa isaga tegey marka mayna sheegin rawayaadku inuu madiine galay oo sidii lakiin waxaan ula jeedaa meeshay galaan caruurta way layn dumarkana way qafaalan naxariislaaan wey soma marka khildada iyo qalafsanaanta iyo mucaamalada waxay khilaafsan tahay ahlu sunnuhu ay xadiidkaasi waxaa soo saaray cabdillahi bn axmed fi sunna sanadkiisuna waa saxiix aarkaasaan dhihila waxaa sidaa ka gedisan ahlu sunnuhu siday kula mucaamaloodaan mukhaalifkooda waxay kula mucaamaloodaan sida shekhu islam ibnu taymiya aleh raxmat uu tilmaamayo bilcadli waalraxma saas way macana cadaalad bay u sameeyaan oo baqiyo ictidaad kuma sameeyaan naxariisna way kula dhaqmaan xataa axkaamta markay ku fulinayaan xataa axkaamta markay filan u fiirso dagaalka iyo jihaadka islaamka u fiirso caruurta ha dilina dumarka ha laynina nin muxuu ahaayey eh, suufi oo kaniisad isaga jira ha dilina dadka da'daa ha laynina soo ma jeed kii la soo qabta waxay leedahay aadaab iyo axkaam iyo bay leedahay laakiin waxa way cagta ha la wada mariyo waa dhaqankii khawaarijta waxaa ka mid ah sifaatkooda su'dan waalxukmu cala alquluub waitihaamuha in dadka uun madaxun laga maleeyo quluubtana la xukumo dadkana layska tuhmo saasaad ula jeedaa baa lagu dhihi saasaa qalbigaaga ku jirta war qalbigii yaa koogeysa may waan ognahay saasaad ka waddaa sooma madhab ahlusunna waljamaca waxa weeye ruuxa daahirkaa lagagala dhaqma soma halaa shaqaqta sadrahu laabtiisa maadaa jeexay haddaynan la helin qaraa xoog badan oo meel laga mara aan lahayn oo ku tusaysa qalbiga waxa ku jira ruuxa daahirkiisa in lagu wado ayaa waxay tahay madhabka ahlusunna waljamaca qur-aanka iyo sunnadu ay ku tusayaan laakiin khawaarijtu waa cagsa dalik hadduu xataa khaldamo ruuxa muslimka ah ood aragto wax kaloo inuu galay waa inaad u raadiso macaadiir waxyaala aad ugu cudurdaari karto yani xukunkan aad kaga dafcin karto maxmal wanaagsan hadalkiisa inaad u raadin karto hadduu hadalkiisu xumaanna ixtimaali karo ficilkiisu xumaan ka soo bixi karto wanaagna ula jeedi karo wanaagga aad una cudurdaar laakiin ayagu cagsa daalika wa tuhmadaa ka soo horaysa iyo qalbigaaga in la tuhmo waxa ku jira kadibna axkaam laga dhaliyo iyadana waxaa daliilu ah taan soo marnay wey wallaahi ina hadihi laqismatun maa cudila fiiha wamaa uriida fiiha wajh allahi wamaa uriida fiiha wajh ullah nebiguu ku jeeda qaybtan aad qaybisay nebi maxamedow ilaahay dartii lama jeedin ilaahay dartii kaama aha war seed nebi maxamed qalbigiisa ku ogaatay inuu ikhlaas ka yahay iyo inuusan ikhlaas ka ahayn seed qalbigiisa ku garatay cidduu la hadlaya u fiirso marka dadka nawaayaadkoodii iyo waxa ku jira intaad markaba tuham saarto inaad haddana axkaam ka dhaliso haddana ku fuliso waa madhab alkhawaarij waay min sifaati alkhawaarij way fi intaasoo dhan sifaadkooda iyo ka badan weeye sifaadka aan soo sheegnay qaar ka midana khawaarij buu khaas ku yahay khaasatan masaa-isha usuusha iyo eh, waxaan kusoo magacawnay eh, masaaisha fikriga laakiin ifaadka aan soo sheegnay oo in badan ah waxaa dhici karaysa dad aan khawaarij ahayn inay sifaatka wax ka mida kaga sifoobaan soma khawaarij ma aha waa dad ahlu sunaa lakiin ifaadkii wax ka mida kaga sifoob maalan dad ahlu sunna ama ruux ahlu sunna baa cijbi baa iska geli kara suulfahmi buu isaga kici karaa ad adayg buu iska geli karaa waa dhici kartaa laakiin markay ku darmato usuushii aan soo qeexnay markaa waxay noqonaysaa khawaarijtii iyo sifaadkeedii iyo baabkeedii halkaas salka saariyo waxaa xoojinaya usuusha fikriga ah ayib waxaa kaloo idana xusuusin mudan waataan ka soo hadallo salaadii badnayd iyo soonkii badnaa iyo cibaadaadkii iyo qur-aan akhriskii iyo markii la yidhi diintay ka baxayaan yaan loo fahmin inay salaada iyo soonkii qur-aan akhriska faraha badan iyo dadaalka ay diinta kaga baxeen saas maa oo waxaa laga yaba dadka qaarkood inay kaba fahmaan boor salaada yareeya soo ma sidaan khawaarij u noqonin soonkana iska yareeya qur-aan akhriskana yareeya saana maaha loolama jeedo cibaadaadkaasi in la badsado waa loo bahanya haddii aadan gaadhin xaddulghuluwi xuduud iyo suhdin bay leedaha dhaafinin laakiin wasfiga laga wada waxa weeyaan marka saa lagu tilmaamayo tilmaantaasay lahaan jireen haku kadsoomin ha ku kadsoomin haddii asalka iyo fikirka iyo muctaqadku inxiraafsan yahay sifaadkaas sifaad fiicnaan lahabay ahaayeen laakiin quluwina way ku sameeyeen badnaanteeduna yayna ku kadinino ha u qaadana ruuxii salaad badan ee soon badanba inuu ilaaqan u fiican yahay xataa hadduu munxarif yahay saa u qaadana wax ka hooseeyaa jira arrintaa iyada oo madhabkiisa fikriga ah caqadiga ah akhlaaqdiisa wax badan baa meesha ku jira waxaa intaa dheer oo insha allahu tacaala qodobkaa kaga baxaya inaan ishaaro khawaarijta raggoodii hore kooxahoodii hore mayna qabi jirin firaqdii dambe ee jahmiyada iyo muctasilada iyo nimankii la dhihi jiray murji'ada iyo qadariyada iyo fikirkii afkaarta ay dib ka keeneen khawaarijta inteedii hore ma qabin laakiin mutaahiriintii khawaarijta muxakimadii marka laga soo tago iyo wixii ka dambeeyey afkaartii soo baxday jahmiyada iyo muctasilada iyo wax badan bay ka qaateen saas waxaa dhahaya shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah wuxuu leeyahay walam yucraf fiihim alkalaam wa ta'wiilu asifaat ila bacda duhuuri almuctasila wa mutakalimi ashiica ama qudamaau alkhawaarij aladiina fii cahdi asaxaabati waataabiciin faqad sabaquu hadihi اlmaquulaat almansuuba liljahmiyai wاlmuctazila talbiisu aljahmiya yuu hadalkaa ku leeyahy qolyihii dambe ee soo gaadhay muctasilada iyo jahmiyada iyo murjicada iyo waxbay ka qaateen afkaartoodii laakiin qudamaau lkhawaarij afkaartan kale way ka horrayso qur-aankiiba abuurkiisa maslatu sifaat qadarka aliyaduna waxba ma laha wuxuu nabigu sal ly waslam qad sabaqa alfarha wadam wadan wadan dhiiggii uu dhex maray iyo uuskuu dhex maray intaba xoog buu kaga gudbay adiga fahno shaygu markuu xawaaro xoog badan ku socdo ma aqbalayo waxyaalaha dhinacyaha ka maraya inay ku dhagaan sooma xoog buu uga dhexbaxaya xawaaro aan caadahay buu ku socda nimankaasi siday diinta uga dhex baxeen wax diintii ka mid ah iyo raadkeedii oo ku hadhay nimankaas ataa meeshooda ugu dambaysa way ka siibteen soo arrin halisa maaha ayib ka soo soco nabigu wuxu uhi sal ly waslam xadiid kaloo bukhaari uu soo saaray min xadiidi caliyin laa yujaawizu iimaanahum xanaajirahum iimaanka ay sheeganayaani halkaa dhuunta ama kalxanta uma dhaafsiisna muxuu ku tusi inaan qalbigooda iimaanba ku jirin soo ma daahirkiisu waa saas xadiid kaleeto oo abu dar uus warinayo oo muslim soo saaray nebigu wuxu uhi sal ly wasalam hum sharu lkhalqi waalkhaliiqa inta ilaahay abuuray bay ugu shar badan yihin sifadaa qur-aanku yuu ku sheegay ulaaika hum sharu lbariya yaa lagu sheegay ya gaaladaa lagu sheegay sharu lbariya waa gaalo sharu lkhalqi waalkhaliiqa waa sharu lbariya khawaariji intuu ilaahay abuuray bay ugu shar badan yihin buu nabig sal lay sl ayb xadii kaleeto oo muslim soo saaray min xadiidi cubaydillahi bn abi raafic wuxuu nabigu uri sal lay waslam min abqadi khalqi illaahi ilayhi ilaahay addoommadiisa kuwuu ugu necab yahay w khalqi intuu ilaahay abuuray buu ugu necab yahay ayb xadii kale oo bukhaari iyo muslim ay soo saareen min xadiidi abi saciid nebigu wuxuu yidhi sal ly waslam lain adraktuhum laaqtulanahum qatla caad haddaan soo